can abi muusa alashcariy cabdullahi bn qays radi allahu canhu qaal kunaa maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam nabiga maciisaan ahayn fii safarin safar baa nabiga la jiray fajacala annaasu dadkii waxay guda galeen yajharuun inay la jahraayaan oy ku dhawaaqayaan bitakbiiri allahu akbarti allahu akbar bay kor u qaylaayeen saxaabadii way socdaan tugag baa yaa la gelayaa buuraa la fuulayaa yajharuuna bitakbiir takbiirtii bay la jahraayaan ijtihaadan min cindi anfusihim waa takbiirta iyo dikriga iyo nabigay ka qaateen laakiin qaabkiiyo kayfiyadii yay ijtihaadeenoo in kor loo qaado inay fiican tahay yay u maleeyeen faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigaa wuxuu yidhi ayuha annaasu dadow arbacuu ow irbicuu calaa anfusikum naftiinna u dhimriya ah, irbacuu calaa anfusikum naftiinna u dhimriya oo si sahlan oon culays nafta ayna ku ahayn u dikriya innakum idinku laysa ma aha tadcuun kuwo u yeeraaya asama mid dhagala walaa qaabin mid inaga maqan axad inaga maqan ama dhagala maqlaynin ma waxaad u yeeraysaane innakum tadcuuna waxaad u yeeraysaan oad baryaysaan ood u dikrinaysaan samiican alla maqlid badan oo makhluuqaadkiisa aswaadooda wax ka qarsoon uusan jirin subxaanaه wa tacaala fowqi sabci samaawaat subxaanahu wa tacaala baa'inun can khalqihi asagoo ka sarreeya ayaa wuxuu haddana shanqadha hoose ee dhacaysa dhulka iyo hoostiisa waa maqlaya subxaanaه wa tacaala laa takfa canhu khaafiya wax ka qarsoon ma jirto maqalka iyo aragga midnaba qariiban weeye middow waa idin dhow ilahi subxaana wa tacaala wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli اlwariid xididahaasi dhuqunta ama dhuunta ama halbowlayaasha waa inooga dhow yahay oo waxa ka socda dhiiggeenna ee gudaheenna waa og yahay wa huwa macakum ilaahay miciinna weeyaanoo waa inaga warhayaa subxaanahu wa tacaala marka aayar ilaahay xuso oo dikriga hoos u dhahaa sidaasaa khushuucda iyo aadaabta dikriga ku habboon sidaasaa ka fog in riyaa iyo sumca iyo ismaqashiin iyo halagu arkay halagu maqla ayna kaa gelin saasaa ku habboon inaadan dadka aadan ku dhibin ayagana dikrinaya agagaarkaada fadhiya marka wahuwa macakum qaala wuxuu yidhi wa ana khalfah abu muusa wuxuu leeyahay anigana nabiga gadaashiisaan socday wa ana aquulu waxaan leeyahay laa xawla walaa quwata ila biاllah anig kelimadaasaan iskaga wardinaya buu yidhi saxaabaduna takbiir ay kor u qaadayaan allahu akbar bay lahaayeen laa xawla walaa quwata ila biاllah kelimatu istislaam wa tafwiid wa ictiraafin biاlcajz ayaa la yidhaahdaa waa kelimo ilaahay subxaana wa tacaala loo bandhigaayo addoonku ilahay isku bandhigaayo isku dhiibaayo u muujisanaya naftiisa inay caajiso tahay oo tabartiisa tabar uunan haynin wuxuuna ilaahay waafajinin oo kaalmo iyo gargaar ah inuunan addoonka waxba la imaan karin kelimo tusaysa weeyaan laa xawlaa wax xeelad ah oo macaasida iyo wixii dembiga ah oga leexanno iyo walaa quwata wax quwo oon daacada iyo cibaadada kula imaano iyo xooga ma jirto haddayna la saaxiibinayna macooda ahayn bimacuunati illah ilahay kaalmihiisa ila billaah ilaahay kaalmihiisa iyo icaanadiisa iyo gargaarkiisa haddaan la haynin xeelad iyo quwad midna ma lihin oo xumaanta inuu ilaahay kaa leexiyo mooyeene awoodba ma lihin waa inaad maarata haysato isticaanadii iyo kaalmihii ilaahay subxaanahu wa tacala waa ina haysato daacada iyo khayrkanu ilaahay kuu sahro weeyaan kuugu fududeeyo oo ilaahay uu kuu kaalmeeyo acinnii calaa dikrika wa shukrika wa cibaadatik ilaahay kaalmihiisa adeesha subxaana wa tacaala faqultu waxaan idhi buu yidhi faqaala rasuulka wuxuu yidhi markuu maqlay saxaabigan oo laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla walaa quwata ila billah leh ku wardinaya wuxuu yidhi yaa cabdallaahi bina qays cabdallahi bina qaysow alaa dulluka miyaana ku tusaynin calaa kanzin kanzi iyo bakhaar min kunuusiljanna jannada kunuusteeda ka mida jannada waxyaalaha lagu helo ee khayr iyo acmaal saalixaho waaweyn oo jannada lagu helo ma ku banaa faqultu balaa yaa rasuul allah rasuul allah ii sheeg qaala wuxuu yidhi qul waabaad leedahay waxaad ku sii waddaa oy wardidaa calaa cilmin hadda ku socotaa laa xawla walaa quwata ila biاllah kelimadaa wad laa xawla walaa quwata ila biاllah kelimaadka qaaliga ah ee addoonka la rabay inuu ku warjiyay ka mid tahay kelimatu laa xawla walaa quwata ilaahay baa isku isku dhiibtay tala saaratay subxaanaه wa tacaala cajzigaadiiyo tabartaadina aad u muujisay kaalmana weydiisatay subxaanaه wa tacaala fahuwa macana isagaa ilahay markaa noo kaalmaynaya subxaana qala xadana ibn numayr وisxaaq bn ibrahim abu sacid alashaj jamican xafs bn qiya an caas bihadi isnad naxwa qala xadana abu kamil humayl bn xusein ajaxdari xadana yaziid can ibn zuray xadana taymiyu can abi cuثmaan mahdi can abi musa alashcari anahum kaanuu saxaabadu waxay ahaayeen maca rasuuli اllahi salى اllah alيه wasalam wahum yascaduun saxaabadu waxay fuulayeen oo korayeen fii haniya meelaha buuraha iyo karmaha ah ayay fuulayeen ee taagga ah qofku markuu meel kore fuulayo hadduu hadlo oo weliba kor u qaydiyo waa xuurtoonaya waa neefdhabaya waa neeftaad u asmaysa marka xilligaasi tanafuskii neeftii baxaysay iyo asagii oo kor u socda way isku hor imaanayaan marka saasay faqaala fajacala rajulun ninbaa wuxuu gudagalay kullamaa calaa haniya meel taagahoo kudhumbuura ama muxuu ahaa buura markuu fuulaayo naadaa wuxuu kor ugu qaydiye laa ilaaha ila allah wallaahu akbar ayuu kor u dhahayaa qaala faqaala nabiyu llaahi sala allahu calayh wasalam nabigaa wuxuu yidhi innakum laa tunaaduun ooma dhawaaqaysaan asama axad dhagala walaa qaa'iban inaga maqan hoos u akhrista dikrigiinna qaala faqaala yaa abaa muusa abaa muusa buu nabigu ku yihi o ya cabdallahi bna qays waa isla asagee cabdallah bina qaysow alaa adulluka miyaana ku tusayn calaa kalimatin min kanzi iljanna qultu maa hiya ya rasuulallah maxay tahay qaala laa xawla walaa quwata ila billah waa jannada kunuusteeda lagu helo xasanaadka faraha badan lagu helo jannada iyo daaraheeda lagu maarata qarsiiyo geedaheeda iyo midhaheeda khayraadka jannada wax lagu helay ka mid tahay laa xawla walaa quwata ila billah man mina laa yuxsin dalik qof inaga nagamida oon garanaynin ma jirto laa xawla walaa quwata ila billah oon dhihi karin marka inaan ku wardiso wey xadaanah maxamed bn cabdillah cala xadaana muctamir bn sulayman murdakhan can abihi sulaymaan qala xadaana abu cuثmaan inahd can abi musa alashcari qaala baynama rasuulu lahi sa fadakara naxwuhu qala xadaana khalaf bn hishaam abu rabiicun qala xadaana xamaad bn zayd can ayub can abi cuثmaan can abi muسى qala kuna mca النabiyi slى الlaه عlي sلم fi sفr fadakra naxو xadيiث caaصim mutaabacaadka in badan baan soo ishaaraadda waa la fahmay xadثna وxadثna isxاaq بن ibrahim akhbarana الثaqaفiyu cabdالwahاb بن cabdالmجيد qala xadثna khالد الxadاء بn mهrان can abi cثman النhdi cabdiرaحman بn mil can abi musa alashcari qaal kuna maca rasuuli illahi sala la alay sl nabigaa la soconay fii khazaatin duulaan riwaayadan waxay ku caddaysay inay duulaan ku jireen oo cadowga ay la dagaalayeen jihaad ku jireen fadakara alxadiida wa qaala fii waladii tadcuunahu axadka aad caabudaysaan eed baryaysaan aqrabu ilaa axadikum axadkiin wuxuu oga dhow yahay min cunuqi raaxilati axadikum axadkiin gaadiidkiisa luquntiisa wuu oga dhow yahay bicilmihi subxaanahu wa tacaala wahuwa baa'inu can khalqihi mustawan cala carshihi laysa ka milihi shay huwa samiic albasiir marka xuluuliya iyo itixaad maaha meel kasta lama dhahayo waxaa weeyaan maciyadiisa weeye wahuwa macakum aynamaa kuntum xagga maciyada weeyaan iyo cilmiga walaysa fii xadiiثihi dikru laa xawla walaa quwata ila biاllah xadaثna isxaaq bn ibrahim akhbarana nadr bn shuman xadaثna cuثman huwa bnu khiyaas xadaثna abu cuثman huwa bn cabdiraxmaan can abi musa alashcariyu qaal qaala lii rasuulu اllahi salى اllah alيه waslam nabiga wuxuu igu yidhi alaa adulluka calى kalimatin kelimo min kunuuzi iljanna ka mida miyaana kutusaynin aw qaal calaa kanzin kanzi miyaana kutusaynin min kunuuzi iljanna jannada kunuusteeda ka mida waxaa dhulka ku jira ee macdanah ee dahab iyo fido iyo batroolah yaa kunuus la yidhaahdaa kunuus baa la yidhahdaa ama dadku ay dhulka gashadaanay ku xabaashaan faqultu balaa yaa rasuul allah ii sheeg nabi allah waxa sidaasoo kale faraha badan ee qarsoon ee jannada lagu helo faqaala laa xawla walaa quwata ila biاllah xadaana qutayba bnu saciid xadaana lidxa xadaana moxamed bn run akhbarana lid can yaziid bin abi xabiib can abi lkhayr can cabdillahi bni camar can abi bakr annahu qaala lirasuuli اllahi sala اllah alيh wasalam nabigu wuxuu ku yidhi callimnii ibarnabi allow abu bakr sidiiq asdaqu hadihi اlumma Eh, eh, macnaha abubakar sidiiq ood garanaysaan fadligiisii bal fiiri su-aasha uu nabiga weydiinayo khayrka saxaabada siday u jeclaayeen ooguna dadaali jireen inay ka qaataan nabiga calayhi salaam iyo calaa mishkaati nubuwa nabiga inay ka qaataan kelimaadkiisa jaamicadaha oo wax la imaan kara uusan jirin callimnii ibar ayuu leehay ducaan duco marka ducada waa la bartaa nabigaa laga bartaa diinta laga qaataa erayna lakadihu adaan la kala baryi ogta waxbaa saas oo jawaamicu kelimi baa nabiga la siiyey calayh salaam kelimo yar macnaheedu uu badan yahay iyo murtideeda lafdigeedana uu kooban yahay adduunia akhrada kuu koobaysa ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam bari jiray dadka allimnii ducaani ban adcuu bihan ku ducaysta fii salaatii salaadayda qaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi qul waxaad tidhahda allahuma allow innii dalamtu nafsii naftaydii baan dulmiyey dulman dulmi kabiiran weyn min xayu ljurmi xagga jurmiga iyo daatada dembi weyn wey wa qaala qutayba kaiiran badan min xayu alcadad xagga tirada walaa yakfiru dunuuba dunuubtana ma dhaafo ilaa anta adiga mooyeene faqfir lii ilah waydhaaf maqfiratan dembidhaaf nakiradaasi tacdiim bay faa'idanaysaa maqfiratan dembidhaaf weyn min cindika xaggaada ka soo fulay warxamnii ilahu i naxariiso inaka anta adigu allah alhafuuru baa tahay alla dembidhaaf badan alraxiimu naxariis badan baa tahay marka tawasul biasmaa'i illahi wa sifaatihi ayaa lagu dhammeeyey inaka anta alhafuuru araxiim sifaadka ilahi asmaadiisii oo munaasab u ah wax uu addoonka markaasi baryaayo ayay munaasab u yihiin walilahi alasmaa alxusnaa fadcuuhu biha ilahay asmaada wanaagsan ee lagu baryaayay ka mid tahay innaka anta alhafuur raxiim ikfir lii irxamnii marka ducadan salaada gudaheeda sujuudda ataxiyaadka intaba waad kula imaan kartaa fii salaatii ayaa soo aroortay qaala xadaanii abu daahir axmed bn camr ahbarana cabdulahi bn wahbin ahbaranii rajulu ninbaa igu warramay samaahu ninka asaga cabdulaahi wahab wuu magacaabay laakiin way qariyeen abu daahir baa wuxuu leeyahay akhbarana cabdullah bin wahab akhbaranii rajulun baa ii waramay buu yidhi samaahu wuu magacaabay laakiin kas baa loo qariyey maxaa yeele waa ibnu khusayma soo saaray ibnulhayaca ninka la dhihi jiray wey ninka asaga cabdullahi ibnulhayacata alqaadi almasri ninkaa weeyaan oo ikhtalada bacda maxtaraqat kutubu kutubtii markay ka gubatay kadib uu isku dayay kor wax ka sheego ikhtilaad baa ku dhaca waa isku dardaarmaday marka ruwaadda ka qaada qabla alikhtilaad waxaaba ka mida ah sheekhan hadda cabdullaahi binu wahbi ah ayaa ka mida cabdullahi bin wahbi almasri alcabaadila baa la dhahaa wuxuu leeyahay rajulan samaah marka ninkaan hadda sheegin la'aantiisa iyo qarintiisa nama dhibayso waa camr bnu lxaaris baa lagu cadfay camr bnu xaaris almisri can yaziid bin abi xabiibin can abi khayr almardad anahu samica cabdاllahi bn camr bn caas buu maqlo yaquulu ina aba bakr asidiiq aba bakr asidiiq radia allahu canhu ninka la yidhaahdo qiimaha badan afdal الصaxaaba afdal اlumma bacda nabiyiha ummadda nabi muxamed nabiga laga reebo ninka u fadli badan buu ahaa qaala lirasuuli illaahi nabiga calayh salaam wuxuu ku yidhi callimnii waxaad i bartaa yaa rasuul allah ducaan ducadii bar adcuu biyaan ku ducaysta fii salaatii salaadayda iyo fii beytii gurigeyga markaan joogo oo ku tukanayo gurigeyga salaadahayda ducaan ducaysto ibarnabi allow tawaaduca fiiri cilmiga siduu qofka waxa markaasi ka maqan uu u raadinayo ama ha weynaado ama mansilo iyo martabo iyo darajo ha gaarsiisnaado baahidiisa aqooneed mar walbaba inuu raadsadaa la rabaa oo uunan iska weynaysiinin abubakar nabigu wuxuu ku lehy callimnii waa saxaabiga jaliilka ee awalu man aamana rasuul qofkii u horreeya nabiga rumeeyey wey sala allah aleh ali wasalam janno loogu bishaareeyey waxaasoo dhan haddana kama reebin inuu daalibulcilmi noqdo oo nabiga wax weydiiyo oo su'aalo istiftaha iyo nabiga calayi salam su'aalo weydiinteeda waxaan ku ducaysta salaada iyo guriga <clears throat> uma dakara bimili xadiidi leyt hayr annahu qaal dulman kaiira dembi fara badan ban ilaahu darteeda dulmiyey mar walba addoonka marka waxaa la rabaa inuu dembigiisa ay u muuqato oo qusuurkiisa iyo gaabintiisa u muuqato mar walbaba uu isyihaahdo wixii ilaahay kaa rabay ee xuquuq iyo waajibaad iyo muxuu aadaab iyo akhlaaqiyaadaha waxbaa kaa maqan marka uu isku xukmiyo inuu yahay dembiile mar walbaba tukhdiruuna alleyla waannahaar ayaad jafaysaan markaa dulman kafiiran dheh waan dambaabay dembi fara badan ictiraafun bilakhdaai wadunuub wey walictiraafu walictiraafu min aliqtiraaf fadiila in qofku uu qirto wax dembi inuu leeyahay dembi leeyahay waa fadli ou yidha dembigaasaan galay ilaahu ii dhaaf ilaahay wuxuu leeyahay addoonkayga waa dembaabay wuxuuna ogaaday axad aan ana ahayn inaan unu u dhaafaynin waanu dembi dhaafay meel kale lamuuna aadin ilahay inuu la aadayo ka baryay inuu u dhaafo dulman kaiira dacooyinka waad arkaysaa in badanoo ka ah ambiyadii iyo saalixiintii iyo intaba marka waxay la soo warinaayo qofka inuu dembigiisa qirto laa ilaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min adaalimiin baa ka mid ah abuna aadam wa ummuna xawaa ducadoodii rabbanaa dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin dalamna anfusana dembigaada markaad qirato oo inaad dembi gashay isku isku hubto ama isku qirto markaasuu ilaahay subxaanah wa tacaala kuu dambay dhaafaya laakiin adoo maxaan sameeyeyna waxbaba aan arkeen inaad samaysay wixii dembi oo aad samaysana daqsisankaada mara gacanta saa tiri oo kale unuu kaa yahay marka qofka asagaa amni buu kaga jiraa makriga ilahay buu ka aaminay makriga ilaahayna dad mu'miniina kama aaminaan gabo gaalo ah unbaa maarata ka aamin noqda baabu tacawudu min shari alfitani waghayriha in ilaahay laga maangalo fitanta sharteeda fitanta ama diinta ha ahaato fitanta diinta gasha ama midda adduunyada gasha ha ahaato waxay ahaataba in ilahay laga magalo sharu lfitan Ah, midda taajirnimada midda faqiirnimada midda madaxnimada midda diinta fitantan kale ee harjiga iyo marjiga iyo qitaalka iyo dilka ah waxaasoo dhanoo fitana ilahay naga maangala subxaana xadaana abubakr bn abi shayba abu kurayb lafdil abi bakr qaala xadaana ibnu numayr maxamed xadaana hishaam ibnu numayrkaasi waa cabdulahi w maxamed abdilahi abi qaala can abihi can caaishata ana rasuula allah sala allah aleh wasalam kaana yadcuu bihaulahi dacawaat nabiga ducadana ku ducaysan jiray allahuma allow fa inii acuudu bika waxaan kaa magangalaya min fitnati naari naarta fitanteeda wa cadaabi naari naarta cadaabkeeda wa fitnati alqabri qabriga fitantiisa su'aalaha lagu weydiinaya inakum tuftanuuna fii qubuurikum midla fitnati masix dijaal marka fitanta qabriga ka dhacaysa ee su'aalahaasi hanqarka ah ee labadaa malag ee kariha ah ee sawdkooda iyo bidhaantoodaba laga argagixi ay ku weydiina qofka weydiinayaan inaan la garab marin qofka sarmaseegto ku dhicinin haahah uuna u bilaabin si fiican jawaabta loo bixiyo fitnatulqabriba ilaahu kaa mangallay wa cadaabu alqabri qabriga cadaabkiisa oo qofka fitnada ku dhaca imtixaanka ku dhaca ayaa cadaabu uu helaya fitnat qabriga imtixaankiisa wey wa cadaabu qabriga cadaabkiisa wa min shari fitnati alghina haninimada iyo hodantinimada fitanteedu sharteedan ilaahu kaa maangalay qofka xoolaha hadduu yeesho <clears throat> xoolaha fitno badan bay wataan shar badan bay wataan in meel xun lagu bixiyo in si xun loo adeegsado in meelihii loogu talagalay laga jaro oo la yidhaahdo silaturiximkii iyo qaraabadii iyo dadkii nafaqadooda iyo masruufkooda waajibkaga saaraa iyo waxaasoo dhanba waxay ka mid tahay fitnat alghina bay ka mid tahay kafaa bilmari iman an yumayiqa man yacul dadka uu qofku biilaya masruufayo inuu ku ciliiyo masruufka dembiba kaasaa ugu filan buy nabiga sala allahu aleyh waali wasalam waxaa ka mida isla weynanka qofku isla weynaado oo uu dadka iska maaratayo soo xaqiro kala in alinsaana la an raahu istaghnaa qofka inuu isku arkay inuu deeqtoomay ayuu qofka kibir iyo waxbaa soo jiidi karaa arrimahaasoo dhan ilahay laga magan galo xoolaha aduu ilahay ku siiyo fitanteeda kibirkeeda muxuu aha xaaraantayda loo adeegsanaayo xaaraan laga keenaayo waxaasoo ba ilahu kaa magangalay wa min shari fitnati alfaqri faqriga fitantiisa sharteeda faqiirnimada iyo waxla'aantuna ayaduna fitan bay wadataa iyo imtixaan shar bay wadataa inuu qofkii sabri waayo dul qaadan waayo xaaraan raadin uu bilaabo khayrkii iyo wanaaggii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka mashquulo oo xoolihii iyo adduunkii uun qalbigiisa ay ku weynaa raadiyo waxaasoo dhan baa imaan karaa wa acuudu bika waxaan kaa maangalayaa min shari fitnati almasiixi kii masiix ahaa ee isha la'aa fitantiisa sharteeda masiixi addajaal beenaanaha weliba beenta badnaa waa nin imaan doona rab ilaahnimo sheegan doona fitan badan buu wataa ummadda ku la sarraxaadinayo ilahay naga maangalo weeye salaadaaba markii la tukanayo ataxiyaadka ilahay lagaga maangalaa allahuma qsil khaaayaaya ilahu dunuubtayda dhaaf bimaa'i alji biyaha barafka waalbarada biyaha iyo xariiree qabow wanaqi qalbii qalbigeega ilaahu dahir min alkhadaayaa dunuubta ka dahir kamaa naqayta fawbal abyada marada cad saad u nadiifisooo min adarasi wasakda oga nadiifisooo kale iyadoo cad mara marmarkay cusub tahay wax wasakha ma laha saasoo kale dembiga anaga ilaahu u dahir wadaa cid kala fogee bayna aniga iyo wa bayna khadaayaaya dunuubtayda kamaa sida aad baacadta u kala fogaysay bayna almashriqi qorax ka soo baxi walmaqribi qorax u dhac allahuma fa innii acuudu bika waxaan kaa magangelaya min alkasri wahsi wahsigu waa waxaad samayn karto adoo samayn karo oo wixii qaban karo yaa kartida lagaa qaadi oo waxaa lagu ridaaya wahsi baa laguu ridi shayga asagaha yeelanaysidba indhahan ka fiirin taswiif iyo waan samayn doonaan hayn cudur weeyaan qofka dibjir ka dhiga min alkasari wahsiba ilaw kaa maangalay waalharami duqnimada cantatabka ardalulcumurkaa qofka uu waxba kala garanaynin xaaracuunka kaasaa waxaa la dha haram duqnimadaas midta ilahay laga maangala wey oo wuxuu u dhadhamiyo wuxuu garan midna aan jirin waalma'ham dembi baa ilahu kaa maangalaya guud ahaantiis waalmaqram dayn baa ilahu kaa maangalaya daynta dadka ay iska qaataan oo wax ilahay laga maangala subxaana oo qofka inay xanuun ku hayso kurbo ku haystaa la rabaa oo ilaahay uu ka maangalo haddii dan ku khasabtana mar walbaba inuu ka murgo ayaa loo baahan yahay maqramka ma nabiga calayhi salaam markii caaisho weydiisay dadku daynta way qaataane maxaad ilaahay uga magangelaysaa nabiga sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi xadaa fakadab wacada fa akhlaf intuu sheekeeyuu been sheegi qofka daynta qaatay intuu ballan qaado ballanta burinaya oo qofkii asaga ah mar walba been iyo ballanaan jirin ayuu u qaban berri uu ku haynaya marka waxaas labadaas sifo oo xunxun baa laga dhaxlaa oo sifaatulmunaafiqiin ah sidaa darteed marka horeba dhinac iskaga buusooo ilaahu dayna iga ilaali xadaana abu kurayb moxamed bn cala xadaana abu mucaawiya waki can hishaam bi hada isnaad baabu tacawudi min alcajz cajiska oo ilahi laga magan galo wاlkasri iyo wahsiga xadaana yaxya bnu ayub xadaana ibnu culay ismaaciil qaala waahbarna sulaymaan atayni xadaana anas bnu maliki qaala kaana rasuulu اllahi sala اllah alيه wasalam yaquul allahuma inii acuudu bika waxaan kaa magan galay min alcajzi cajis cajiska waxaa weeye shayga maba qaban kartidba wixii dadka kale ay qabanayeen ee awooddooda ee ilaahay awood u siiyey ee caqli iyo uu u siiyey ee ay garanayeen ee qabanayeen asaga waaba laga qaadaya awoodda ma lahaba walkasriga waxa weeye awood iyo xoog waa leeyahay waa qaban karaaye qalbigaa laga degan yahay wahsi baa ku dhacay taswiif iyo indhacadays meesha la fadhiyaa waljubni fulaynima ilaahu kaa maangalay xaqa sheegidiisa laga fuliyoobo gaalada iska celintooda laga fuliyoobo xoolaha bixintooda laga fuliyoobo jubni iyo fulaynimadu way badan tahay walharaba duqnimo iyo walbukhli bakhaylnimo waacuudu bika ilah waxaan kaa maangalay min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa waa la isku cadaabaa qabriga wa min fitnati almaxyaa nolosha fitanteeda intaan noolahay fitan diinta weli ummaddeeda u darane imtixaanka adduunyada ilaah kaa mangelaya walmamaati geerida imtixaankeedoo sakaraadka ka bilaaban qabriga ilaa qiyaamaha inta soconaysa ilahu kaa magangelayna waxadaana abu kaamil fubayl xadaana yaziid bn zulayxa waxadaana moxamed bin cabdilacla xadaana muctamir kilahuma can itaymi can anasin can inabi sal slam bimili hayr ana yaziida laysa fii xadiidi kuma jirto qowluhu hadalkiisa uu yidhi min fidrati almaxyaa walmamaat raawig uu mutaabicinayo xadaana abu kurayb moxamed bn alcala ahbarana ibn mubaarak cabdullahi bn mubaarak almarwazi can sulaymaan ataymi can anas bni maalik can nabiyi sala allah alay slam annahu nabigu tacawada min ashyaa arribuu nabigu ilaahay ka maangala dakaraa wuu sheegay raawigu walbukhli bukhli baa ka mida wuxuu sheegay markay li xadana abubakr bn naafic alcabdi qala xadana bahz bn asad alcabmi qala xadana haaruun alacwar xadana shucayb bn alxabxaab can anasin qaal kaana nabiyu sal allahu alayh waslm nabigu wuxuu ahaa yadcuu kii ku ducaysta biha ilaahi dacawaat ducooyinkan qaaliga ah yuu ku ducaysan jiray labalaba iskuu xidhan yihiin allahuma ini acuudu bika min albukli wاlkasr bakhaylnimo iyo alaawan kaa magalaya iyo wahsi waardil اlcumur cumriga kiisa daliilka ah ee cantatabka ah wax macno iyo qiimood adduun ugu noolaata meesha ma taallo wax takaaliifoo ku saaran male salaad ma tukanaysid dikri iyo daaca ma jirto amalkii waa lagaa istaajiyey waxaasoo dhan markaa dhib iyo culaab iyo culays ummaa dadka ku haysa ceebtaadina bannaanka imaanaysa saas darteed ilahay buu ka maangalay nabiga calayh salaam wa cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa wa fitrati almaxyaa nolosha fitanteeda walmamaati geerida baabu tacawudi waxaa ilaahay laga magangalaya laga cuudu billaysan musuudi ilqada qada xun qadaha guud ahaan xag alla ka soo fulaya xasan wey asagoona waa fiican yahay laakiin maqdiga almaqdiya calayhi qofka lagu xukumaayo ayaa qaar qadaha ka mida culays ku ah xanuun ku ah dhibaato ku ahoo suu ku ah haddiiba shaqaawo iyo gaalnimo lagu xukumo xukunka asaga waxay ku tahay suul qadaa bay ku tahay wadarika shaqaa shaqiinnimo iyo dhurdarsi iyo muxuu ahaa ayaan darri inay soo gaadho oon shaqiinnimo aan ku noolaado oon ku dhinto wغayrihi ba ilahay ka magangalay xadaana cmr naaqid زhayr bn xarbi qaala xadaana sufyaan bn cuyaynata xadaana sumay can abi salix saban can abi hurayra an الnabiy salى اllah alيه wasalam kaana yatacawadu wuxuu ilahay ka magangeli jiray min suء اqada qada xun in lagu xukumo oo imtixaan dusha laga saaray qada xun lagu imtixaamo faasiqnimo iyo xumaan iyo dhibaato iyo wax maarata isaga xukunkiisa u ilahay u dhaco oo waman daraki shaqaa iyo wix isaga dhibayo oo xanuujinaya wamin daraki shaqaa'i shaqinimo haleelideed yani an tudrikani shaqaa inay shaqinimo isoo haleesho oo igu dhacdo shaqinimo shaqaawada waa didu sacaada qofka inuu qof ayaan daran nasiib daran adduunyada iyo aakharaba wa min shamaatati alacdaa acdaada iyo dadka coolka igu ah faraxooda ilaah waa kaa maangelaya inay ugu farxaan oo inaad dhibaato kugu dhacdo cadowgaadi baa kugu farxaaya marka shamaatat ilcadaa cadowgaygi inuu ugu farxo yaa kaa maangeli cadow goormuu kugu farxaya markaa wax kusoo gaaraan dhibaataa goormuu kaa naxaya markaad xoogo wanaaga hesho marka cadowgu sidiisaba cagsaani wey dhankii wanaagsanaadu mar walba cagsi ku yahay walaalkaa hadduu dhib gaarada ka walbahaar u nax jir keliya noqda u ducee oo ka naxday ahayd haddii wanaaguu helana ku faraxo u mubaarakee marka kan waxaa weye cadowga ah ama xasadka cagti weyaan xagga kaluu taagan yahay balaayaa ku shidan wamin shabaarati alacdaa baa ilaah kaa maangeli wamin jahdi ilbalaa balaayada mashaqadeeda iyo tacabkeeda ayaan kaa maangelaya cabdullahi bin cumar wuxuu ku fasiray qilat almaali wa karat alciyaal xoola yari iyo carruur badan carruur badanoo tarbiyadooda iyo tacliimtooda iyo masruufkooda nafaqooda midna aad u haynin gacma horsu inaad ku jirto taasoo kale weeyaan wamin jahdi ilbalaa balaayada mashaqadeeda ayaa ilaah kaa maangelaya qaala camru fii xadiidihi qaala sufyaan mid kamida ah inaan ziyaadiyaan ka shakiysanahay ayuu leeyahay afartaas oo wada fiican yihiinse xadaana qutayb bnu saciid xadaana leyd xaw xadaana moxamed bn rubci walafdu leh akhbarana leyd can cabdiزayd bn abi xabiibin can alxaariث bn yacquub ana yacquub bn cabdillahi xadaa anahu samica busr bnu saciid buu maqlo yaquulu leh samictu sacd bn abi waqaasin yaquul samictu khawla binti xakiim sulamiya taquul samictu rasuula اllahi sala اllah alay waslam yaquul musalsalun bisamac baa la dhaha xadiidka isaga sifaatkiiwaxa weeyaan min ladaaif alisnaad weeyaan samictu weeyaan marka waa kuu dhihi jiray ma bisamci kuli raawin wma bisamci kuli raawin yatasil isnaadahu lilmustafa falmutasil samci kuli raawin samictu samictu yaquul man nazla manzila qofkii meel degaa uma qaala yidhaahdaa safar buu ahaa meel buu degay meel buu ku cusub yahay meel buu guri ka dhistay ku cusuboo ku guuri raba marka xirsixiir baa raba in iska horraysiiso qofkii yidhaahdaa acuudu bikalimaati illaahi taamaat ilaahay kelimaadkiisa aan dhammaanaynin attaamaad ee dhammayska tirinae nusqaan aan lahayn yaan magangelayaa min shari maa shay shartiis khalaqa alla u abuuraan ka magan gelaya kelimaadka lam yadurahu qofkaasaa a ma dhibo shayun wa xataa yartaxila ilaa uu ka guura min manzilihi daalika meesha ayada ah dhurwaana ma soo weeraro xoolaha kama dilo libaaxna isma soo weeraro dawaca ariga kama cunto hingaralle iyo masma qaniino ilaahay baa badbaadinaya acuudu bikalimaati illaahi taamaad min shari maa khalaqa waa kelimo yaroo kooban laakiin jawaamicah bikalimaati illaahi ilahay kelimaadkiisa kelimaad waa jamac udiifa ilaa macrifa yufiid alcumuum ataamaat haddana alcumuumiya ku jirta min shari maa khalaqa cumuumkii baa isdaba socda وxadثna hاrون المعروف وأbو ظاhر kilahma عن لفظ hاrون xadثna cبدالله بن وهب قال وأخبرنا cمر هو بن الحارث أن يزيد بن عبد حبيب والحارث بن يعقوب xadثاه عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بصر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص can khawla binti xakiimi sulamiya radia allahu canha anaha samicat rasuula allah nabigay maqashay calayhi salaam oo yaquulu leh idaa nazla axadukum axadkiin hadduu dego manzilan meel falyaqul ha yidhaahdo acuudu bikalimaat illahi taamaad min shari ma khalaq fainahu laa yaduruu shayun xataa yartaxila minhu wakaa xirsiilka meel baa la degaya baadiyo kadaa gabalkii baa dhacay oo hebeloo noo xirsiimaha la dhihi jira sooma khayru lhadyi hadi muxamed sala allah aleh wasalam yaasiinku waa qur'aan waa qur'aankii kariimka waa kalaamullaahi laakiin si gaara wax u soo bixiyey oo ha lagu xirsoxidho yidhi ma jirto ayaa lagu xirsoxidha qul wallaha birabbi alfalaq birabbi innaas acuudu bikalimaati illahi taamaat iyaa ka mida fainahu laa yadurhu shayun xataa yartaxila minhu qaala yacquub wuxuu yidhi waqaala qacqac bnu xakiim wuxuu yidhi can dakwaan abi saalixin ahaa can abi hurayrata annahu qaala jaءa rajulu nin baa u yimid ila nabiyi sala اllah alيh wasalam faqaal yaa rasuul allah rasuul allow maa laqiitu waxaan kala kulmay min canqarabin hingarale ladaqatnii isayrada iqaniinay albaarixata xalay oo calcalaya xalay dhan buu warfaadaayay lugta taagaayay hingarala dhanka siiyey dadka qaar buu aad u dhibaa hingaralaha dadka qaarna way qabanayaan waxba ma yeelaba ilaahay qudradiisa oomaba kalay dhahaan qaar buu weriiriga iyo wataririga oga daranmaartay wataririga oga daran qaarkood qaarna hadduu qaniino ka habeen ka habeen iyo intaasoo beri baa laga habeen oo aada ku hayo maa laqiitu waa tacajub waxaana kala gulmay min caqrabihim garale ladaqatin ii qaniinay albaarixa afku ku qaniina malahe seenta iyo wax ku seedhaaye ladaqatin albaarixa xalay qaniintay waxaan kala kulmay qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam amaa low qulta haddaad dhihi laheed xiina amsayta markaad gallabaysatoo gabalka kugu dhacay habeenkaa asaga ah aad qaabilaysay acuudu bikalimaati illaahi taamaat min shari maa khalaq haddaad dhihi lam tadura kuma kma dhigteen hadduu kuqorina xataa waxba kuma yeeleen waxadaanii ciisa bn xamaad almisri abaranii ley bnu sacd can yaziid bn abi xabiibin can jacfar can yacquub jacfar bn rabiica can yacquub anahu dakara lahu ana aba saalixin mawla qadfaanah ahbarah annahu samica abaa hurayrata yaquul qaala rajulu nin baa yidhi yaa rasuul allah ladaqatni aqrabu ma iqaniin tajmiidin xadiid ibn wahbi qofka marka qaniinka la qaniinay xanuunka uu xalay ku baryey waa sheegi karaa tashaki iyo alla ka sheegashada ma ahee isbariidintii iyo xanuun sheegashadii weeyaan caadigaheed laakiin inaad tidhaahdo xanuunkan ilaahay muxuu igu riday tanaa la diidan yahay ood ka sheegata ilaahay inaad sabirto dulqaadato ayaa la rabaa ood ajir aad malaysato baabu maa yaquulu cinda annoom urdada agteeda waxa qofka uu dhihi waakhdi lmadjac <clears throat> makaanu jiifka markuu qofka qaabana inuu saaxdo rabo oo gabashiisii uu rabo inuu ku saaxdo adkaartii la akhrinaya ee ducooyinka waa kan xadaana cuثmaan bin abi shayba waisxaaq bin ibrahim walafdi lcuثmaan qaala isxaaq abarna wqala cuثmaan xadaana jariir can mansuur can sacd bin cubaydah xadaanii albara bnu caazib ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam qaal ida akhadta madjacak makaanu jiifkaadi markaad qaarato isku diyaariso howlihoo dhan baa soo xidhxidha hadda jiif isku diyaariso horta fatawada weysayso weyse gudasha ku gal wuduu'aka lisalaat weysadii salaadda ee dhammayska tirneed ee xubnaha afartaa u waaweynaayeen iyo wixii sunanha ula socday weysayso uma dajix ku saaxo calaa shaia aayman dhinacaada shirqika alayman dhanka midigta u saaxo dhanka midigta bal marka hore isku legad ina hurdada ay kugu dhacdoba dhanka midigta jiifo saaxata shardi maaha dad baan hurdo ku soo noqonin ilaa adduunko dhanba soo maro oo wax walbaba soo dul maro oo uu wax badan sheekeeyo hurdaba kusoo dhici karin waa daari kartaa markaas waa isgedinaysaa dhib male marka hore laakiin waxaa la rabaa midigta u saaxo calaa shiqika alayman dhanka midigtaah qiblada ujeedsashadeeda lam yadkul fiiha xadiid wax ku sugan ma laha uma qul waxaad tidhaahdaa allahuma inii aslamtu waxaan hogaamiyey oon u dhiibay wejhii wejigay ilayka adiga wejigayga adaan kuu dhiibay adaan kuu sujuudaa ku qaabilaa kuu tukadaa kuu hogaansamaa daacadaadoo dhanba adaan u bay ka dhigan tahay wafawaltu waxaan u bandhiga tala saartay amri amarkaiyo ilayka adaan ilaahayow tala saartay wey waufawidu amrii ila allahi weeyaan adaan ilaahu ku tala saartay waalja'tu waxaan tiiriyey dahri dhabarkayga ilayka adiga oo adigu un baan iltijaa iyo malaad iyo ku magan galaya raqbatan rajayn ilayka aan ku rajayn wa rahbatan cabsasho ilayka iyo canka aan kaa cabsanayo waxaas o dhan waxaan u samaynayaa waan kuquu dareenayaa adaan ku rajayn xagga kalena adaan kaa cabsanaya bayna alrajaa waalkhawf inuu addoonku ku noolaadaan la rabaa ka cabsado ilaahay ciqaabtiisa iyo cadaabkiisa rajeeyo raxmaddiisa waasaca labadaa inuu ku dhex jiraa la rabaa laa maljaa meel nujuu lamagan gala ma jirto walaa manja meel lagu badbaadana ma jirto ninka adiga lagaga badbaado ilaa ilayka adiga in laguu soo cararo mooyaane meel loo carari ma jirto fafiruu ila allahi weeyaane amantu waxaan rumeeyey bikitaabika aladii kitaabkaadii anzalta aad soo dejisay bikitaabika jamiica alkutub baad soo gelaysaayo nakiratu mxuu ahaa waa mufradun mudaafu ilaa macrifa way iyaduna bikitaabika ayaa kaafkaasa loo idaafeeyey ee bikutubika samaawiya kutubtii samaawiyaheed oo dhan baan rumeeyey wey ijmaalan wa tafsiilan ijmaalan wa tafsiilan wixii markaasi magacyahooda la sheegay towraat iyo zabuur iyo injiil iyo qur'aanka waa tafsiil baad u rumaynaysaa wixii aan magacooda istaxulfa ibraahim wa muusa wixii laakiin aanan laguu sheegin duuduub baad u rumaynaysaa alladii anzaltaa soo dejis wabinebiyika nebigaadii baan rumaynaya alladii nebigii arsaltaa soo dirtay wajcal saas ku ducaysaa la yidhi kelimaad qaali ah oo qiimo badan weeyaan allahuma innii aslamtu wajhii ilayka yaa akhrin kara maya soo istaajin maayo adoo halkaa fadhihaye ma cabsata allahuma aslamtu wajhii ilayka fawaltu amrii ilayka aljaatu dahrii ilayka ragbatan warhabatan ilayka laa malja walaa malja minka ila ilayka amantu bikitaabika aladii anzalta nabiyika aladii arsalta soo ma maiga saxdeen binabiyika aladii arsalta ayb wajcalhuna min aakhiri kalaamika kelimaadkaa waxaad yeeshaan min akhiri kalamika hadalkaada meesha ugu dambeeyeen markaad sheeko iyo hadal iyo waxaad akhrinka soo dhammayso waxaad muhoori oga dhigtaa ku khatimtaa shaabad oga dhigtaa kelimaadka kelimaadka haddaad la timaaddo shibdheh hanuunuudhihinoo si hadlin aamus howshu way dhammaatay saaxo shabdheh wajcalhunna min aakhiri kalamika hadalka ugu dambeeya ka dhig ayib fain mutta maxaa loo leeyahay waxaa weeyaan kelimaadkaas tawxiidka iyo tawakulka iyo alla magangelidda iyo alla ku-cararka iyo istislaamka iyo isdhiibka iyo addoonnimada xumbaarsan waxaa la rabaa inaad haddaad ku saaxato haddaad dhimataan aad ku dhimato ilan geeri hurdadu waa mutatu suqra waa geeridii yar hurdadu qaar baan ka soo noqoninba oo saa ku taga kelimaadka adoo ku hadlay haddaad ku dhammato tawxiidsatay fain mutta haddaad dhimato min leylatika habeenkaada haddaad dhimato oo sidaa ku dhimato muta waa dhimani walaal anta adigu aad cala alfitrati islaamka ku sugan tahay adoo muslima ah ayaad dhimatay qofkii muslimo ku dhimato falaa tamuutun ilaa antum muslimuun islaamnimaada ku dhimatana jannaad gelaysa qaala faradatuhun markaasaan ku celceliyey fiir saxaabiga ah. dirba uu qabsaday uu ku celceliyey halkii casharkii wuxuu bilaabay inuu halka ku xifdiyo meeshii uu fadhiyeyba liastadkiruhunna inaan xasuusto oon xifdiyo darteed oona ismudaa kelaysto faqultu waxaan idhi hadduu nabiga wuu dhagaysanayaa am ilaa waa macallimkii aamantu birasuulika aladii arsalta ayaan erbiye inta kale wuu soo saxay amantu binabiyika meeshuu dhihi lahaa iyo birasuulika aladii arsalta qaal wuxuu leeyahay saxaabiga albara qul waxaad tidhahdaa buu nabiga alai salam qaala nabigaa wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa aamantu binabiyika aladii arsalta dheh nabiyika aladii arsalta rasuulika aladii arsalta dheheen ducooyinka nabiga calayhi salaam laga soo guuriyey tawqiifu weeyaan lama bedelaayo qaabka ay ahaayeen baa loo xifdin lagu tasarufi maayo say tahay u xifdiya oo u bara weeyaan aamantu birasuulika aladii arsalta dheh ah, birasuulika aladii arsalta arsaltadaasa kaaga filan rasuul sheegidee binebiyaka sheeg waa masalada culimmada ka hadlaan oo nebi nebi kasta rasuul ma aha waxadaanaa oo intuu nebi yahay oo loo waxyooday yani meel laloo darimaa dhacda rususha iyo ambiyada ka badan rasuul kastana waa nebi hadaladay geliyaan bay ka mid tahay waxadaana maxamed bin cabdilahi bin numayr xadaana cabdulahi bn cali ibn idriis alawdi qaala samictu xusaynan baan maqlay ibn cabdiraxmaan can sacd bn cubaydata can albara bn caazib can nabi sal slam bimili bihada alxadiid hayr ana mansuuran atama xadiian mansuur ibni muctamir riwaayadiisa ka taamsan mansuur ibni muctamir dib uu noqon ninkuu ka warinayey wazaada fii xadiii xusayn wuxuu ziyaadiyey xusayn ninkaa la yidhaahdo sacad bin cubaada ka warinaya isaguna wain asbaxa hadduu waaga u beriyo hadduu dhinto islaanimo ku dhintay kow ma dhimanina waagaa u beriyo isagoo nool asbaxa khayraa khayr buu kuwa berisanaya oo asaaba khayraa khayr buu helay xadaana maxamed bn muana xadaana abu dawud sulayman bn dawud xadaana shubaxa xadaana ibn bashar xadaana cabdiraxman wa abu dawud sulayman dayaalisigi weeyaan qaala xadaana shucba can camr bn murata qaala samictu sacd bn cubaydata yuxadiثu can ilbara bn caazibin ana rasuula اllahi sala اllahu alيه wasalam amara rajula nin buu amray idaa akhada maljacahu min alleyl waa baraha naftarkiisa albara binu caazib markuu jiifka uu qaato habeenkii meeshuu saaxanaya an yaquula inuu yidhahdo allahuma aslamtu nafsii ilayka wawajahtu wajhi ilayk waljatu dahrii ilayka wafawaltu amrii ilayk ragbatan warahbatan ilayk laa malja walaa manja minka ila ilayk aamantu bikitaabika aladii anzalt birasuulika aladii arsalta waan soo ogaanay wbinabiyika riwaayat xadiid macna wey inta dambe waan soo ogaatay wabinabiyika aladii arsalta in bara layidhi fain maata maata cala alfitra fidru ku dhimanayaa walam yadkur ibn bashaar fi xadiidi min alleyl habeenkii oo markaa hurdo kasta laakiin riwaayat lleyl iyada maxfuud wey xadaana yaxya bnu yaxya qaal abarana abulaxwas can abi isxaaq ismaic an bara bni caazibin qaal qaala rasuulu lahi sala la alay slm wuxuu yidhi yaa fulaan hebelow idaa aweyta ilaa firaashika riwaayada bara bni caazib inuu yahay yaa soo cad bimili xadiid camr bn murata hayr anhu qaal wabinabiyi ladii arsalta hada huwa maxfuud bale waa loo diiday birasuulika ladii arsalta waa kii loo diiday fain mutta haddaad ku dhimato min leylatika habeenkaana saa ku dhimato mutta waad dhimatay cala alfitra islaamnimadii wain asbaxt haddaad waa bariisato adoo noolo caafimaad qabana asabta khayra khayr baad heshay adoo khayr helay ajr iyo hawaab iyo barake helay iyo waaga kuu bariyey xadaana ibn muana wbashaar qaala xadaana maxamed bn jacfar xadaana shacba can abi isxaaq anahu samica albara bn caazib yaquul amara rasuulu lahi sala allah alay slam rajula bimili walam yadkur ma sheegeyn asbaxta asabta khayra xadaana cubaydullahi bn micaad xadaana abi qaal xadaana shucba can cabdillahi bn abi safar can abi bakr bn abi musa can ilbara ana nabiya sala allah alay wasalam kaana ida akhada madjacahu markuu makaano jeefkiisa uu isku diyaariyo nabiga calayh salaam marka waana ficilkii nabiga waana qowlkiisa xadiidka qawlan oo bara waa kii baray ficlan asagaa la yimid nabiga calayi salaam ah, qaala allahuma bismika xayaa bismika amuut tanna waa mid kale weeyaan iyaduna bismika magacaada anoo cuskanaya yaan axyaa ku soo toosi oon ku noolahay bismika magacaada cuskashadiisa yaan amuutu ku dhimanaya weyda istayqada markuu toosana qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi aladii axyaanaa ilaahaygiina soo nooleeyey bacdamaa amaatanaa intuuna dilay kadib hurdadii baa waxaa laga tilmaamayaa geeri oo kale wey qofka waa hurdaa waa kan waxa gaarigiisa ka dhacay waxba kama oga ma arko lama socdo wax loo qaban ma jirto wax dhintay buu la yahay wamihiba qalbigii umaa neefsanaya umuu ka neefsanaya marka alxamdulilah aladii axyaana bacda ma amaatana intuuna dilay kadib wa ilayhi nushuur ah, soo bixidda iyo muxuu ahaa hurdada markii laga soo kaco nashriga iyo qiyaamaha la aadi wa ilayhi xaggiisu aad annushuuru soo kulminta iyo soo jamcinta ummadda laisku keeni doono yowma alxashriga xaggiisu ahaaday xag allah laiskugu tegaya subxaana xadaana cqba bn mkrm alcamiy وabu bakr bn naafic qala xadaana gundar xadaana shucba an khaalidin qala samictu cabdالlahi bn xariثin yuxadiثu can cabdillahi bni cumara anahu amara wuxuu amray rajulan ida akhada maljacahu qaala inuu yidhahdo allahuma allow khalaqta nafsii naftayda adaa abuuray wa anta tawafaaha adaa oofsanaayo dili laka adiga kuu sugnaaday mamaatuha geerigeediiyo wamaxyaaha nolosheeda dhimasho iyo geeri labadaba adaa ku leh oo haddaad rabta markaa rabtana dili markaa rabtana nooleen in axyaytaha haddaad soo nooleysa faxfadhaa ilaahu xifdi haddaad soo nooleysa hurbeed ka soo kacdo ayadoo nool ilaahu xifdi bima taxfad wihi cibaadaka saalixiin waayo kale waxa addoommahada wanaagsan aad ku xifdiso daaciya khayr ah ama tahaadaad dishana faqfir laha ilaahu u dhaaf farxamaha riwaayo kale allahuma inii as'aluka waxaan ku weydiisanaya alcaafiya badbaado min kulli sharin aan ka badbaado nabadgelyo iyo salaama min kulli iimin faqaala lahu rajulu nin baa wuxuu ku yidhi asamicta hada min cumar ah xadiidkan cabdullahi bn cumar oo aabaha cumar baad ka maqashay qaala wuxuu yidhi min khayrin min cumar cumar mid ka khayr badanoo baan ka maqlay min rasuulillaahi baan ka maqlay sala allah aleh wasalam qowlkiisa qofkaan la radinaynin ee warkiisa uuna haba yaraatay khalad lahayn oo saxda ah amray in la adeeco laisku addoonsaday raaciddiisa huwa rasuulullahi sala allah alay sl waa nabiga qaala ibnu naafic fii riwaayatihi can cabdillahi bn xarb walam yadkur samictu qaala xaddaana zuhayr bn xarb xadaanii suhayr bnu xarbi qaal xadaanaa jariir can suhayl ibn abi saalix isamaan qaala kaana abu saalix aabbihiya wuxuu ahaa yaamuruna kiina amra aabbahana wuxuuna amri jiray buu leehay idaa araada axaduna an yanaam axadkaana inuu saxdo markuu doono an yabdica inuu saxdo calaa shiqi layman dhanka midigta u saaxo uma yaquulu uu yidhaahdo allaahuma raba asamaawaati allaahuma yaa alla allow raba asamaawaat yaa raba asamaawaat ceerka rabbigoodo abuuray ee khalqay ee maamulayayow wa raba alardi yaa raba ardooyinka rabbigii khalqiga abuuray maamulayayow wa raba alcarshi carshiga rabbigiis carshigii alcadiimi weynaayow rabbana yaa rabbana rabbigaanow wa rabba kulli shayin wax walba rabbigii abuuray khalqiga maamulayayow faaliq alxabbi yaa faaliq alxabbi xabadda markii abuurka dhulka la geliyo allah intuu dhambalo ka soo saara dheellida dena sabuul weyn ka soo rido wanawa wayaa faaliqa nawa laftimireedda allah intuu dilaaciyo ka soo saara geetimireed allahasow wamunzila tawraati yaa munzila tawraat kitaabkii towraada alleh soo dejiye muuse kusoo soo dejiyeyow walinjiili injiil allihii soo dejiyeyo ciise kusoo soo dejiyeyow wlfurqaana furqaan allihii soo dejiyeyo moxamed calayhi salaam ku soo dejiyeyow acuudu bika waxaan kaa magangalaya min shari kulli shay shay walba shartiis aad anta adiga aakhidun hayso min naasiyati foodiisa ma wuxuun ilaahay foodiisa haynin baa jira makhluuq oo dhan ba gacantiisa ku jiraan maa min daabatin ila huwa aakhidun binaasiyatiha ina rabbii calaa siraatin mustaqiim min shari kuli shayin anta aakhidun binaasiyatihi allahuma anta alwalu allihii waxaa tahay awalkaha ee horreeyayee falaysa qablaka wax kaa horreeye ma jiro shayun shay meelaad ka bilaabatay male awal baa tahay ilaahayow anta alawal ayaa tahay falaysa qablaka shay wa anta adigu alaakhiru baa tahay allaha dambeenay falaysa bacdaka shay wax kaa dambeyn ma jirto maba dhammaatid wa anta adigu aldaahiru baa tahay falaysa fowqaka korkaada shayun wax kaa korreeya ma jirto kaa sarreeya wa jiro iqdi cana dayna ilaahu daynta naga bixi wa aqninaa naga deeq min alfaqri faqiirnimada ducadaa ku ducayso ah, dadkao dhan waxay rabaan inay faqriga ka baxaan oy xoogow iska ficnaadaan marka oo daynaha ay ka baxdo reermagaalkuna waa ku badan yahay daynta qofka qof walba qofka ka xoolo badan yahay buuna ka dayn badan yahay waxa la arkay wadayaabka la arkay waxaa ka mid a ah, nin walba ninku ka xoolo badan yahay buu ka dayn badan yahay haddana isagii dhan waxaa weeye adduunyadii oo istibaaqa wey ducadan ku ducaysano iqdicana dayna waaqhnina min alfaqri faqiirnimada ilah naga deeq qina u nafsigaa si fiican qalbigaada inuu xasilooni iyo kalsooni u helo waxa ilahay ku siyaad ku qanacdo wa kaana yarwi dalika can abi hurayra can nabiy sala allah alay slam ka warin jiray xadiidku marfuuc ila nabiy wey ma aha warkan waruu abu saalix samaystaye abu hurayre sheekhiisuu ka wariyey abu hurayrana rasuulullahi buu ka wariyey marfuucun ila nabiy wey xadiidka waxadaanii cabdulxamiid binu bayaana waasidiyu qaala xadaana khaalid can ibni daxaaq بن cabd اللahi ضaxاan can سuhayl canabiyi abu صالح can abi hurayraةa qaal kana rasuul الlahi salى الlaه عlay slam yaamuruna wuxuuna amri jiray ida akhadna madjacana markaanu jiifkii gobashaana markaan imaano an naquula bimil xadiiثi jaliil waqaala min shari kuli daabatin daabad kasta sharteed anta aakhidun aad haysa binaasiyata foodeeda wax kasta oo nool oo dhul socda ama socda shartiisa baan kaa magangelaya dad iyo dugaag iyo duunyo waxay hataba yaa kaa magangelaya xadana abu kurayb mxamed bn cala xadana abu samxa xadana abubakr bin abi shayba abu kurayb qaala xadana ibn abi cubayda xadana abi kilaahuma can acmash can abi saalixin can abi hurayrata qaal atat faadimatu nabiya faadimatu zahra bintu rasuulillaahi gabadhii nabiga calayh salaam baa waxay u timid nabiga tas'aluhu khaadiman ayadoo khaadim weydiisanayso oo addoommaha iyo khudamadaas la qaybinayo ee lagu keenayo haniimada iyo sal iyo usoo qafaash dadkaasay wax ka rabtaa in ayada wax uga shaqeeya reeraha iyo guriga uga shaqeeya faqaala lahaa wuxuu waxba ma haynee wax ka fiican baan ku bari quuliya allahuma raba asamaawaati sabci bimili xadiidi suhayl caleyh ducadaasaa la baray taasaa kaaga fiican وxadثna isxaaq بn muسى الأnsاrي xadثna aنس بن ciyaad xadثna cubaydالlahi qal xadثnii سacيid بn abi سacيid الmaqburi can abihi can abi hurayra ana rasuula الlahi salى الlaه عalيه waسلم qaal إida aawىa أxaduكم ilى firaashihi axadkiin gobashiisa markuu u dumo inuu saxdo rabo falyأkud horta ha qaado daakhilaةa izaarihi maradiisa faraqeeda xagga jirkiisa xigta hal intuu qabto falyanfud ha ku saxariyo ha ku gargaraaco bihaa darada falaeeda filaasha gogashiisa walyusami llaaha bismillahina ha dhaho fainahu laa yaclamu ma ogo maa khalaafah waxa u damaray gogasha bacdow gadaashiis calaa filaashii gogasha waxa uga soo dabamaray ma oge intaad maqlay gogashaadii maxaa soo maray ma jinni iyo jaan soo maray ma dhulsocod socod sun wataa soo maray wax kastaa imaan kara ma shaydaan iyo jinni baa yaa carabka mariyey waxaasoo dhanna kamaradaas ku dhufata bismillahi tidhaahdo ku saaxo wey hasku tuurin gogasha iyadoo laga yaabo inuu wax kugu suwaayo oo hingarada ulubta taagaya ama seenta taagaya <coughs> faida araada an yadajica inuu saxdo markuu damco falyadajic can yaashiqihi alayman dhanka midigtaa u saxdo walyaqul ha yidhaahdo subxaanaka ilah wadaa nasahan allahuma ya alla allow rabbii rabbigayow bika adiga oo maan wadactu u dejiyey adiga waafajintaada iyo sahlintaad noo sahashay yaan wadactu janbii dhinaceega dhulka u dhigay wa bika adiga uun awooddaada iyo qudradaada man arfacuhu ku soo kici in amsakta nafsi nafteeda haddaabaad hayso sidanba aad ola tagto sooba noqon weydo hurdada markaas sooba laaba weydo fakfir laha u dhaaf wain arsaltaha haddaad sii daysada faxfadhaa xifdi bimaa taxfadu waxaad ku xifdiso bihi maagaba cibaadda ka saalixiin addoommahaada wanaagsan waxaad ku xifdiso cinaayada iyo miciyada aad ilaaw siiso addoommahada ku ilaaliso igu ilaalintaa ma leh ducaa qiimo badan weeye iyaduna xadaana abu kurayb xadaana cabda can cubaydillahi bn cumar bihada isnaad waqala uma liyaqul bismika rabbii wadactu janbii fain axyayta nafsii haddaad noolaysa farxama u naxariiso xadana abu bakr bn abi shayba xadana yaziid bn haarun can xamed bn slm can haabit can anas bn malik ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam kaana ida aawa ila firaashi gobashiisa markuu nabigu u duma qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilah ilahay baa mahad iskale alladii adcamana na quudiyey wasaqaanaa na waraabiyey wakafaanaa na kaafiyey wa aawaanaa na dumayo meelaan u hoyanno iyo guri aan gallanna siiyey fa kan badana miman qof laa kaafiya looxa kaafiya uusan jirin bannaankaa iska yaalla maxuu ahaa wax noloshiisii iyo cuntadiisii iyo meel wax kaafiya aan haysanin walaa mu'wiya meel u hoydo iyo soo duma aan lahayn iyo gobol iyo guri uu gala aan lahayn badana baabu tacawudu min shari maa camila qofka waxa uu sameeyo shartiisa inuu ilaahay ka magan galo min shari maa lam yacmal wuxuuna samaynin oo shar ah wixii asaga uu sabab u yeeshay oo sababtiisa ku timid iyo wuxuuna shaqaba ku lahayn shar oo dhanba ilahay inuu ka magan galo xaddaana yaxya bn yaxya waisxaq bin ibrahim alafd bn yaxya qaala akhbarana jariix mansuur can hilaal can farwata bn nawfal ashjaci qaal sa'altu caaishatan weydiiye cama kaana rasuulu llahi wuxuu ahaan jiray nabiga calayh salaam yadcuu bihi allaha ilahay wuxuu ku baryi jiray qaalad waxay tihi kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika ilah waxaan kaa magangalaya min shari maa camiltu wixii sharcun sameeye wa min shari ma shay shartii la macmal aanan samaynin waxaanan samayninna ilahay waan kaa magangalaya waxaan samayn waan kaa magangalaya oo sharca shar oo dhan baan kaa maangeli bay ka dhigan xaddaana abubakr bin abi shayba abu kurayb qaala xaddaana cabdullahi binu idriis can xusayn can hilaal can farwata bnu nawfalin qaala sa'altu caaishata weydiiye can ducaayin duco kaana yadcuu bihi rasuululahi ku ducaysan jiray faqaalat waxay tihi kaana yaquul wuxuu dhihi jiray allahuma ini acuudu bika min shari maa camiltu wa shari maa lam acmal xadaana maxamed bn muana wbashaar qaala xadaana ibn abi cadiyin xadaana maxamed bn camr bn jabalata bn rawaad cabdaan xadaana muxamed yacni ibnu jacfarin kilaahuma can shucba can xusayn ibn cabdiraxmaan bihada isnaad mil hayra ana fi xadiidi muxamed bn jacfar waxaa ku sugan min shari maa lam acmal waxadaana cabdulahi bn haashim xadaana wakiic can awsaaci can cabd ibn abi lubaaba can hilaal bn yasaaf can farwa bn nawfal can caaisha radi allahu canha ana nabiya sala allah aleh wasalam kaana yaquul wuxuu dhihi jiray fii ducaa'ihi allahuma innii acuudu bika ilah waxaan kaa magangelaya min shari maa camiltu wixii aan sameeyey shartiis wa shari maa lam acmal waxaanan samaynay shartiis xadaana xajaaj bn shaacir qaal xadaana cabdullahi bn camr abu macmar xadaana cabdiwaali xadaana xuseyn xuseyn mucalim almukatab useyn bn dakwaan xadaanii ibnu buraydata can yaxya bni yacmur can ibni cabaasin ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam kaana yaqul wuxuu dhihi allahuma laka aslamtu wbika aamantu wacalayka tawakaltu wailayka anabtu anabtu macnaha waxaa weeyaan rajactu watubtu ilayka adaan kuu tooba keenay wabika adiga diintaada iyo kitaabkaada iyo sunnadaada baan khasamtu ku doodayaa khusuumo iyo dood faajira may ahee diintaada ayaan ku doodi oon cadawi iyo kaga difaaci diinta allahuma inii acuudu bika bicizatika cizadaada iyo sharaftaada iyo quwadaada yaan magan gelayaa laa ilaaha ilaa anta macbuud xaqoo la caabudo madow jiro adiga mooyeene an tudilanii inaad ibaadiyeysaan ilaah kaa maangelaya hmm. anta alxayu baa tahay allah xayiga ah ee nool aladii laa yamuuta nimayn xayaata kaamila abadiya sarmadiya naqsi iyo jire iyo daciifnimidna iyo gelayna laa taahudu sinatu walaa nawm aladii laa yamuut baa tahay waljinnu jinni iyo walinsu insi iyo muutuuna way dhimanayaan bale naf oo dhabbaaba dhimanaysa kullu nafsi daaiqatu lmowt adiguse ma dhimanaysid subxaanaka xadaanii abu daahir akhbarana cabdullah bn wahbin akhbarana sulaymaan bn bilaal can suhayl bn abi saal can abiihi can abi hurayra ana nabiya sala allah alay slam kaana wuxuu ahaa nabigu ida kaana fii safarin hadduu safar ku jiro wa asxara ee wasala wakhtu saxri xilliga suxuurta ee aakhiruleylka uu gaaro asxara wakhtiga suxuurta uu bixamdillaahi ilaahay mahadintiisaan ku mahadinay waxusni balaa'ihi iyo nicamtiisa wanaagsana u nagu galladaysay calaynaa korka annaga rabbanaa rabbigaanow saaxibnaa nano saaxiiboo maca annaga ahow wa afdil calaynaa nagu tafadul oo khayrkaada iyo barakaadkaada nasii caa'idan billaah ilahay baan ka magangelaynaa min annaari naar nacuudu billahi ciyaada min annaar wey caa'idan billaah samaca saamicu waxa wey liyasmic man yasmac qofkana maqli hana maqlo ereyga annaga naga soo baxaya waxaa weeye bixamdillaahi anaga maqlo hadduuna dhegaysto bixamdilaahi umunaga maqlaya xilliga sucuurta alla mahadin wa balaa'ihi balaa macna maanta waxaa loo jeeda annicam ah, nicamtiisa wanaaggeeda faraha badan calayna nagu nacmeeyey ayuu naga maqlaya rabbanaa saaxibna wa calayna ah, allahuma anta saaxibu fi safar oo kale wey allahuma anta saaxibu fi safar saaxibna yani kun lanaa eh, wanasiira kun macana ilahu maca anaga noqo bita'yiidin wanasri watamkiin waalxifdi maca anaga ilaahu hawe قال xdثna cbaydاللh بن mعاad الcmbري xadثna abi xadثna شعب عن abi isحاaq can abi burdةa can abi muسى الأشcري can abihi can النabiي salى الlaه عليه وsلم nabigu kaana yadcuu bhada ducاa ducadana ku ducaysan jiray allahuma اkfir lii ilahu idhaf khطيئatii wixii gef ah aan sameeyo oo aan mxuu ahaa aan u sameeyo nisyaan oo kale ama gef aan u qastin wajahlii wixii jahligayga oo aqoon la'aan iyo jahli aan u sameey waisraafii xadgudubkeeda fii amri umuurteeda wixii aan xadda gudbay oo meeshii laga rabay aan gudbiyey oo xadgudub la yimid la imaaday wamaana ilaahu ii dhaaf anta adigu aad aclamu bihi iga taqaano minii aniga iga og tahay maxaa yeele taclamu maa fii nafsi walaa aclamu maa fii nafsika wey adaa yaqaana naftayda xaaladdayda dembiga aad daraad samaysa waaba iska iloobaysaa laakina wuxuu ku sugan yahay fii kitaabin cinda rabbi laa yadil walaa yuu ku qoran yahay allahuma akfir lii ilahu ii dhaaf jiddii wixii aanu qasto uu kas uu sameeyo oo dembia wahazlii wixii ciyaar ciyaarabuu idhaahdo macsiyiyo dembi ahoo jeestees iyo waxaan iskaga hadlay wa khadaa'ii aniga gefkayga nisyaan u sameeyey wa camdii u qasad waxaan u sameeyey wa kullu daalika intaasoo dhanba cindii agtayda ay ahaato waa laiga heliye nabi maxamed baa saaleh waxaasoo dhanna waa laga heliye waan sameeyeye marka waa tawaaducii nabiga calayh salaam iyo mahadmiga naftiisa uu ku samaynayo uu hoos u dhigaayo o qabanaya nabiga calayh salaatu wasalaam ayay weeyaan inaad naftaada tawaaducdo oo naftaada aad karkeeda iyo isla weynankeeda soo jabiso kabxul jimaax ku samayso waa madlab sharciga weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam hadyigiisii bay ka mid ahayd asagoo waxba dembi lahayn haddana uu isku qiraayo leeyahay wakullu daalika cindii allahuma kfir lii ilaahu dhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday oo dhan oo dembi iga horeeya ilaahu iga dhaaf iga tirtir aakhare yaan tegin wamaa akhartu wixii aan dimarsadoo gabaal ka imaanaya wamaa asartu wixii aan sinaystay hoos u sameeyey wamaa aclantu wixii dembi oon muujistay wamaa anta aclamu bihi waxaad iga ogtahay minii xaggaydoon aniga waxbaba ka ogeen anta almuqadimu baa tahay qofkii axadka hormarya qofkuu rabo wa anta almu'akhiru qofkuu rabana qofka dibdhigaa tahay <clears throat> liman shaa minkum an yataqadam waytaakhir qofkuu rabana ilaahayow mashiyadaasi qofka tii ilahay buu ku hos jirtaa anta almuqadimu wa anta almu'akhir wa anta calaa kulli shayin wax walbaba qadiinu alla karaa tahay xadana mxamed bn bashaar xadana cabdilmalik bn sabax mismaci xadana shucba fi hada isnaad qal xadana ibrahim bn dinar qal xadana abu qadr camr bn haytham alqudaciyu ahaa can cabdilcaziiz bn cabdilah bn abi salmata almajishuun can qudaamata bn muusa can abi saalix samaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yaquulu ka yidhahda allahuma aslix lii ilaah ii hagaaji diini aniga diintayda ii hagaaji diintayda tadayunka caqiidada ka bilow cibaadada soo mar akhlaaqiyaadka suluuga mucaamalaadka dadka lala macaamilayo xuquuqda ilaalinteeda midda alle iyo midda aadamaha intaba aslix lii diinii ilahu diinteyda ii hagaaji alladii diintii huwa diintuba cismatu amrii umuurtaydoo dhanba ii ilaalinay umuurtao dhan maxaa lagu ilaashadaa diin ba lagu ilaashadaa adduunyaha haddaad raadinayso beecii shirahii mucaamalaadkii dhaqankii waxoo dhan nikaaxii guurkii waxaasoo dhanba diintaasaa lagu dhowraa lagu ilaalinaya fii suurati dalaaq balahri dalaaq bay ka hadlaysaa maca dalika waman yataqi اllaha yajcal lahu maqraja yukafir cabse taqwadii baa laga hadlaya marka waxaa weeyaan cismatu amri wey amarkaada wuxuu ku hagaagi oo ku toosi in diintaada islaax iyo wanaag ay diintaada ku wanaagsan tahay wa aslix lii dunyaaya adduunyadana ilaah wuu noo hagaaji alatii adduunyadii fiiha dhexdeeda ay macaashii noolashayda tahay adduunyada waad ku nooshahay intaad ku nooshahay inay ku wanaagsanaataa fiican waaslix lii ilaahu i hagaaji aakhirati aakhiradayda allatii aakhiradii fiihaa xaggeeda macaadii noqodkayga u ahaaday marjaca loo laabana lagu soo gabagabaynaya masiiradii socodkii socodkii ka bilowday naftii la abuurayee ruuxdii caalamudarka iyo soo martay calooshii hooyada adduunka imaatay qabri gashay kasii baxday oo qiyaamo tagtay fariiqun filjana fariiqun saciid ku soo gabagaboobaysaa masiiro dheer iyo waddo dheer baa la hayaa marka ilaahayow macaadii weeyaane ma hagaaji aakhiro wajcal ilxayaata ilaw xayaatada iyo nolosha waxaad nooga dhigta ziyaadatan mid noo korodha lii aniga ziyaado iga dhig oo ii ziyaadi lii aniga fii kulli khayr khayr kulligii yacni xayaatadan mid aan khayr ku ziyaadsado ilah iga dhig oo noloshaydan igu ziyaadi khayr iyo inaan wanaag ku falow ku sameeyo adoo iska noolo intaa iska leeg oo intaasoo cumrigaa noolaa oo wax weynoo la taaban kara haddii lagu weydiiyo ama sheegi karin injaas iyo hormara oo aakhiradaada aada hormarsatay taas waa khasaaro wey ilahay marka ziyaadatanii fii kulli khayr wajcal ilmowta geerida waxaad nooga dhigtaa raaxatan mid aan kaga raaxaysano lii aniga min kulli sharin shar dhammaantiis balaayo iyo fitanta oo dhanba mid looga gassiiyo ood ka hoos baxdo ilaahayo geerida nooga dhigoo aan aakharo maaragtay anagoo fidnoonin aan aadno xadaana maxamed bn muhana wbn qaala xadaana maxamed bn jacfari xadaana shacba bn xajaaj can abi isxaaq isabeeci can abi laxwas salaam bn sulaym alxanafi can cabdillahi bni mascuud alhudari can inabiyi sala allah alay wasalam anuu nabigu kaana yaquul wuxuu dhihi jir allahuma innii asaluka alhuda ilah waxaan kuu weydiisanayaa hanuun hidaayadii labadii baa soo gelaysaa hidaayatu tawfiiq waafajintii jidka lagu waafajiyo iyo hidaayat dilaalata walirshaad labada soo gelaysaa camal eh, cilmi naafica lagu helaa cilmiga naafica waa midka kaa ilaaliyo maqduuba calayhi iyo daaliin labadaba intaad ka badbaado aqoontaadi iyo cilmigaadi inaad ku baadiyoodo maqduuba calayhi noqoto yuhuud shabaahdo ama aqoon la'aan iyo cilmi la'aan waxbaa cibaadaysan inaad tiraado daaliin noqoto kiristaan shabaahdo labadaba waxaa lagaga badbaada cilmi naafica watuqa alla ka cabsiba ilah yaa kaa baryaya taqwadaadi walcafaaf dhowrsanaato iyo cifannimo carabka iyo cuntada iyo nolosho dhanba inaan xumaanta iska dhowro walhinaa haninima ilaahw kaa baryeenaa wey cifaafka waxaa soo gelaysa xumaantao dhan oo laga dhowrsado zinada iyo faaxishada ka mida walghina haninima ilaahw ku weydiisanaya oo aan waxaan ku kaaftooma aan helo oo qanaacadeedina na siiso oo khina nafsi ah وxadثna iبن مثنى وبشاaر qال xadثna cبدالرحمن عن سفyان عن إسحاq بhda الإسلام mثل غيr أن بن مثنى qال في riواaيaته والcفة والcفاaf waa isku mid cifadii dhowrsanaashihii xadثna abu bكر بن أbي شhيبة وإسحاq بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمyر ولفظ لبن نمyر qال إسحاq brna وqال آخران xadثna أبو معاaوية عن cاaصم cاaصم بن سليمان عن عبد الله بن xاaرث عن أبي cثمان النهدي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه qاaل laa aquulu lakum zayd baa wuxuu leey maanta inii sheegi mahayo ilaa kamaa kaana rasul sal slam yaquul wuxuu nabiga noo dhihi jiray noo sheegi jiray maa nii sheegi kaana yaquulu nabigu wuxuu dhihi jiray ducadiisa allahuma inii acuudu bika min alcajzi walkasal cajis aan waxba baa qaban karin kasri iyo wahsi waxqabashadii ba aan isku dayaynin waljubni fulaynimo noocay kastaba ahaatee walbukhli bakaylnimo oo xuquuqdii maalka xoolahayga lagu lahaa oo aan ka bakaylo walharama duqnimada cantartarka wa cadaabu qabri qabriga cadaabkiisa allahuma aati nafsii taqwaahaa ilaau naftayda taqwadeedii sii aad ugu talagashay marataadqofka waxaa lagu talagay inuu ilahay ka baqo wamaa khalaqtu ljinna walaysa lyacbuduunamen taqwaaha allahuma aati nafsii taqwaahaa sii wazakihaa ahir anta adigu khayru man zakaaha qof dahirka ugu khayr badan baa tahaye ilaw nafteeda taskiyadeeda iyo la sii qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaadu anta adigu weliyuhaa weligeedii baa tahay adaag gargaar iyo mxuu aha garab u ah wa mowlaaha mowlaheedii naasirkeedii baa tahay allahuma allow innii acuudu bika waxaan kaa magangalaya min cilmin laa yanfac cilmi waxba tarayn waxuu kaa reebiba aan jirinba waxaad kaga haraysa aan jirinba wax walbaba aad iska samaynaysa aad ku dhacayso laa yanfac kaas waxaa weeye cilmigaas halaag buu keenaa mucadabun qabla cubaadi اlwasani ayuu leey zubayd laa yanfac cilmaan waxba anfacaynin wa min qalbin qalbi aan laa yakhsha khushuucba lahaynba qalbi iska qallafsan angegan wax solaayaba ay jirin aayaad iyo xadiid iyo wacdi kasta haddii la sheego cabsiba ayna gelaynin wamin nafsi man kaa mangalilaahu naf laa tashbac aan dhargaynin wax walba oo haysho alxamdulilah ba aad ka maqlaynin sii hanqaltaagaysa wamin dacwati dacwa duco iyo allabari aan laa yustajaabu laha la gacmaha kor u qaad alla bari laguma ajiibaayo waxa samaysay baa jirta waxay sababbaa jirta abwaabta ducada waxyaabaha lagu furo ayuu qofka ka tegey shuruuddii buu ka tegey aadaabtii buu ka tegey marka waa mari doona xadaana qutayba bnu saciid xadana cabdulwaxid bnu ziya can xasan bin cubaydillahi qaal xadana ibrahim bn suweyd annaqaaci xadana cabdiraxmaan binu yaziid can cabdillahi bni mascuudin qaal kaana rasuulu llahi sala allah aleh wasalam idaa amsa markuu galabtii gaaro qaala wuxuu dhihi jiray amsaynaa wa amsa almulku lilah waan galabaysannay mulkigii oon waxba ka maqlin oo taam ahna lilaahi ilaahay buu u galaraystay oo u ahaaday boqortooyada koonkao dhan ba isagaale hadduu rabo wuu rabi hadduu rabona wuu kicinaya wa amsa almulku lilah walxamdu lilah ilahay baa mahad iskale ebeelkeed laa ilaaha macbuud xaq la'a ma jirto ila allahu alla mooyaane waxdahu keli weeye fii daatihi wauluuhiyati warububiyati waasma'ihi wa sifaatihi wax laba ma jirto hal taclamu allahu samiya laa shariika lah wax la wadaaga intaasba ma laha qaala alxasanu faxadaanii zubayd waa ii warramay annahu xafida can ibraahim fi hada aynu ka wariyey inuu xifdiyey lahu lmulku walahu alxamdu ayuu ku daray wa huwa calaa kulli shayin qadiir allahuma asaluka khayra hadihi leyla habeenkan waa galab gabin baa la qaabilaya habeenkan khayrkiisa ilahan ku weydiisanaya wa acuudu bika waxaan kaa maangala min shari hadihi leyla habeenkan shartiisa wa shara maa bacda waxa ka dambeeya oo shara allahuma ini acuudu bika waxaan kaa maangala min alkasri wahsi wa suu alkibr alkibar iyo alkibr labada waa la akhriyaan wa suu alkibar duqnimada xun haramkii iyo ardalcumurkii wey kibir haddaad tirahdana waa kibirkii allahuma ini acuudu bika waxaan kaa magangala min cadaabin cadaab fi naar naarta gudaheeda aada wa cadaabin cadaab fi lqabri qabri gudihiisa laisku cadaabo ee ilahu kaa magangalaya xadana cثman بن abi shayb xadana jarir an xasan bn cubayd الlah can ibrahim bn suwayd can cabdiرaxman bn yaziid can cabdillah qaal kana nabiy llahi salى اllah alيه wasalam wuxuu ahaa idaa amsa markuu galabaysto qaal amsayna waamsa اlmulku lilah waan galabaysanay mulkigii iyo boqortooyadii dhammaanteed ilaahay buu iska leh isagaa iska leh waxa dadka ay la imaanayaan waa asbaabo un markii qiyaamo la gaarhana aakhare la gaarhana ama qiyaamahana asbaabta xataa way soo xirmaysaa liman ilmulku اlyowm ayaa leeyahay wax hadli kale ma jirto asaa isku jawaabay alle lilahi اlwaaxid اlqahar وأمسى الملك لله والحمد لله إلهي mahadle لا إله إلا الله وحده لا شhريكa لah قال uraahu قاala فيهina inuu ku daray lahu الملك وlahu الحمد وهو عalى كuلi شhayءin قدير ربي أسألka waxaan ku weydiisanaya khayra ma في hذه الليلة habeenka wixii khayro ku jira wa khayra maa bacda waxa ka dambeeya wa acuudu bika min shari ma fii hadi leyla habeenkan wixii sharo ku dhex jira wa shari maa bacda wixii ka dambeeya shara rabbi acuudu bika waxaan kaa magangalaya min alkasli wa suu'i ilkibaari duqnimada xun rabbi acuudu bika waxaan kaa magangalaya min cadaabin fi lnar wa cadaabin fi lqabri waidaa aslaxa markuu waaga baryana qaala dalika ayada ducadaasuu ku soo celin jiray laakiin amsayna meesheeda muxuu dhihi jiray asbaxnaa waasbaxa almulku lilah ayuu dhihi jiray asbaxna waa waa bariisanay wa asbaxa mulku kownkan mulkigiisao dhanna waxaa maamulaya oo iskale lilaahi ilaahay baa iskale cirka asagaale dhulka asagaale wamaa baynahuma buu leeyahay isagaa maamulaya abaar iyo muxuuha barwaaqo iyo cudur iyo caafimaad intaba asagaa iska leho subxaana wa tacaala axad kale oo kownkan la maamula ma jirto xaddatana abubakr bin abi shayb xaddatana xusein binu can zaid bn qudama can alxasan bn cubaydillahi can ibrahim bn suwayd can cabdiraxmaan bn yaziid can cabdillahi bn mascuudi qaala kana rasuulu lahi sala اla alay slam wuxuu ahaa idaa amsa qaala amsayna waamsa almulku lilahi walxamdu lilah laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah allahuma ina asaluka waxaan ku weydiisana khayra hadihi leyla habeenka khayrkiis wahayra maa fiiha wax gudaheeda ku jira khayra wacuudu bika min shariha habeenkan shartiisa washara maa fiiha wixii dhexdeeda ku jira shara allahuma inii acuudu bika waxaan kaa magangelaya acuudu bika waxaan kaa magangelaya acuudu bika waxaan kaa magangelaya arrimahaasi waxaa ka mid ah acuudu bika min alkasal wahsi iyo walharami duqnimo wa su'a alkibari duqnimada xun wa fitnati dunya adunyada fitanteeda cadaab alqabri qaala alxasan bin cubaydillah wuxuu yiri wazaadani fiihi zubayd baa wuxuu igu daray can ibraahim bini suwayl isagoo igu warrami cabdiraxmaan binu yaziid can cabdillahi rafaca xadiidku inuu marfuuc yahay oo nabiga loo kor yeeray annahu nabigu ui qaala uu yidhi laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ducadaada oo idil iyo dikrigaabaoo idil kelimadaasaa ugu qiimo badan ikhlaaska laga hormariyo lagu daro ayaa fiican in lagu daro walidaalika waxaad arkaysaa cibaado fara badan oo cibaadaadkeena ka mida tawxiidkaasa asal u ah way ku dhex jiraan waxa kasta oo la samaynayo oo shacaa'ir iyo mawaasim ahna liiqaamati dikri illaahi dikriga ilaahay iyo tawxiidka taxqiijintiisa ayay ku shaqeeyaan xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana layd can sacid bin abi saciidin can abihi can abi hurayra ana rasuula allahi sala allah alay wasalam kaana yaquul wuxuu dhihi jiray laa ilaha illa allah waxdahu ilaahay keligii weeyaan axaza wuxuu ilaahay xoojiyey yuciziya sharaf siiyey subxaana yowma uxud maalinta uxud ee muslimiinta lasoo weeraray dagaalkii weynaa ay toddobaatan saxaaba ku dhinteen ay maaragtay dhacday haddana muslimiintii cizi buu ilaahay siiyey waa kii khalabada iyo xooggii u soo celiyey waa kii gaalada ilaa xamraalulasad ay fiijinayeen wanasara cabdah addoonkiisii muxameda sala allah aleh wasalam buu u gargaaray yowma badrin maalintii bader waqalaba alaxzaaba axsaabtii iyo gaashaanbuurtii gaalada ay soo aruursatay ayuu alle ka qaalib noqoo jabiyey waxdaw keligiis yowma alaxzaab falaa shaya bacdah wax ilaahay ka dambeeya ma jirto oo gargaar iyo nasri iyo guul laga helayo falaa shaya bacdah wax ilaahay gadaashiisa oo nasri laga helay ma jirto nasri iyo guul ilahay gacantiisa ku jirta wama annasru ila min cindi illah xadaana abu kuray bn xadaana ibnu idriis cabdulahi qaal samictu caasim ibnu kulayban can abi burdata can caliyin qaal qaala li rasuulu lahi sala allah alay wasalam ba wuxuu yidhi allahuma ahdinii ilah i hanuuni wasadidnii itoosi oo sawaabka igu toosi wadkur bilhuda wuxuu leehay markaa nabig alai slam wadkur ku xasuusa bilhuda hanuunka hidaayata ka ariiq jidka aad ku toosnaanayso sida aad u taqaano waddada in toosnaado oo jidkaa uu ku geenayo meeshaadi rabtay ooda meelo kale oo qardajeexa iyo meel balaayo kuu geeyanaysa iyo bahal iyo cadow aadan u malaynin jidkaa toos lagu socoto hidaayadan kale ee diinta in lagu hanuunaana ku xasuuso wastadaada toosnaanta aad toosnaato sawaabka waafaqdooda itibaac laga helana ku xasuuso sadaada sahmi leebka toosnaantiisa leebka hadduu saa u toosnayn meel lama gaarayo waabaarimo wacaylaynayaa meesha iskaga dhacay uhab ku dhahayaa marka leebka toosan soo maarata sida loo rabo ee u toosan yahay saasoo kale u toosnow midig iyo bidix diinta shareecada oga leexanin itibaac la imow ku darso waxadatanaa ibnu numayr qaala xadatanaa cabdullahi yacni ibnu idriis ahbaranaa caasim ibnu kurayb bi hada alisnaad qaal qaala lii rasuulullahi wuxuu igu yidhi calayhi salaam qul waxaa tidhahda allahuma inii asaluka alhuda wasadaad uma dakara bimil baabu tabiix tabiixdii baa la galay in subxaanaallahina la badiyo awala nahaari maalinta awalkeeda iyo wa cinda noomi marka la saaxanayo subxaan allah iyo tasbiixda ha la badiyo xadaana qutayba bnu saciid camru naaqid bn abi cumara walafdu li ibni abi cumar qaaluu waxay dhin xadaana sufyaan ayaa noo warramay athawri cafwan sufyaan ibnu cuyayna weeyaan ibn abi cumar haddaad maqasho maxamed binu yaxya alcadani sufyaanku ka warina waa ibnu cuyayna can maxamed bin cabdiraxmaan mawla aala dalxa can kurayba can ibni cabaasin can juwayriya juwayriya bint alxaaris zawjatu rasuulilah um lmuminiin radi allahu canha ana nabiya sala allah alay wasalam kharaja waa baxay cindaha gabadha xaaskiisa juweyra agteeda uu ka baxay bukratan subaxdii ka kallahay xiina salla subx markuu salaadda subax tukaday wa fii masjidiha meeshii ay ku tukanaysay gurigeeda iyo masjidkeeda ayadoo fadhida ayuu nabiga ka baxay uma rajaca waa soo laabtay bacda an adxaa barqin inta la gaaray kadib oo duxadii iyo barqinkii la gaaray ayuu nabigu soo laabtay wahiya jaalisa halkii iyadoo fadhida intay qoraxda u baxday barqin socota iska wardinayso halkii fadhida faqaala nabiga wuxuu yidhi maa zilti kamaala zuulin miya cala alxaali latii xaaladii faaraqtukii aan kaaga tegay calayha xaaladda aan kaaga tegay saaka markaan baxayo warjii aad la fadhiday ma sidaa u fadhidaa qaalat nacam haabay tihi qaala nabiyu sala allah alay wasalam wuxuu yihi qultu waxaan idhi bacdaki gadaasha arbaca kalimaat afar kelimo afar kelimo yaan alaaa maraata saddex jeer ku celceliyey low wusinad haddii miisaanka lala saaro bimaa qulti waxaad ku wardiraysay mundulyow maantoo idil lawasanadhunna miisaanka way la geli laheedo man way u dhigmi laheed lawasanadhunna way u dhigmi laheed afartaa kelimoon mid walba saddex jeer ku celiyey iyo zaaka ilaa qoraxda ay barqin marayso waxaad ku wardin laheeday way isku dhigmaan buu yidhi soo maarti subxaan allahi wabixamdih cadada khalqii waridaa nafsii wa zinata carshii wamidaada kalimaati afartaa kelimaa mid walba saddex jeer ku celiyey wardigaadoo dhanna miisaankii la fulaysaa saasuu nabi sala allah aleh wasalam yii marka ya kayf a sufyaan bin uyaan sooma sufyaan bin uyaan soomaa dhihin ah, ah, maya sheekh ibn abi cumar haddaad arataan ku eri ibn abi cumar waa yaya maxamed bin eh, yaxya alcadani oo oh, sufyaan ka warinaya maxaa nidhi sufyaan bin cuyaan wey saa qaacidada qabsada waaka marka fiiri subxaan allah ilaahay baa nasahan wabixamdihi waa mahadsan yahay multabisiina bixamdihi cadada khalqi buu ilaahay nasahan yahay oo xamdisan yahay oo mahadsan yahay khalqigiisa aad aratay koonkiisa u abuuray tiradooda intay tahay iyuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ceeb iyo nusqaan iyo dhaliiloo dhanba ka dheeryahay mahad iyo xamdi iyo ammaanna uu leeyahay wa ridaa nafsihi naftiisa alla intay raalli ku tahay yuu mahadsan yahay nasahan yahay wa zinata carshihi carshigiisaoo laa yaclamu cidamahu ila allah carshigiisa oo ilaahay uu wax ah garanaayo oon alla ahayn intuu leegyahay alla mooya axad garagaranaayo uusan jirin makhluuqoo dhanba ka weyn carshiga asaga ah wasankiisa intuu dhan yahay yuu ilaahay subxaan allahi yahay wa bixamdihi yahay wamidaada kelimaatihi kelimaadka alle een dhammaanaynin inta ziyaado iyo kelimaadka ay dhan yihiin ayuu ilaahay subxaan allahi wa yahay marka fiiri yacni erayada iyo inta ay xumbaarsan yihiin bay wax ku kala qiimo badan yihiin tirada keliya arrintu ma ahe tayaa la rabaa tayadii buu nabigu sheegay calayh salaam afartaa kelimo tayada ay xumbaarsan yihiin ayuu nabiga calayh salaam ishaarayaa marka la leeyahay inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa marka la leeyahay waxaa weeyaan calaa cilmin haddaad ku cibaadaysato dee meel gaaban iyo wax kooban yaa laga yaaba wax weyn inaad ku gaadho meesha qofka maanta oo dhanba uu dhaladu ku hayo xaddaana abubakr bin abi shayba wa abu kurayb waisxaaq can muxamed bin bishrin can miscad bn kidaab can moxamed bin cabdiraxmaan can abi rijdiin can ibni cabaasin can juwayriyata qaala juwayre waxay tidhi umulmuminiin radi allahu canha mara biha rasuulu nabigaa soo maray calayh salaam xiina salla subx salaat alqadaad markuu tukaday aw bacda ma salla alqadaad markuu tukaday kadib wadakara naxwa qiila anahu qaal subxaana allahi cadada khalqihi subxaana allahi ridaa nafsihi subxaana allahi zinata carshihi subxaana allahi midaada kalimaati oon lasku cadfinin mid walbaba subxaana allahi lala imaado ayadana waa jirtaa qala xadaana maxamed bn muhana wa moxamed bn bashaar wlafdu libn muhana qala xadaana maxamed bn jacfar xadaana shucba can xaka bn cutayba الكوفي الفقيه قال سمعت ابن أبي الليلى عبد الرحمن بن أبي الليلى حدثنا علي بن أبي طالب أبو ana faadimata zahraa binta rasuulilaahi ishtakad waxay ka sheegatay maa talqaa min araxaaq waxay ka sheeganaysaa shiidaha fii yadiha gacanteeda waxaa jiri jirta laba dhagax oo laisdul saaro laba dhagax oo lasdul saari oo saa laskugu haruubi laskugu gambini ayaa jiri jirtay meel midka kore ayaa wuxuu leeyahay meel la qabsado dhaxdana wuxuu ku leeyahay meel wax lagaga rido galaydii iyo mxuua masekacaddaydi iyo lagala rido ayuu leeyahay markaarkaasaad ku ridi tanna waad qaban waad garaangarini masekadii oo cacabtay oo mxuua jariir noqotay yaa meelo dueeda yar yara oo hadda markay yaraatay oo cacabtay unkeli ay ka geli karta markii weyntaysa ayna mari karin ayay ka baxaysaa maraa loo dhigayaa halkaasay dee ku daadan oo ku daadan hadba wixii kaa weynaado oo cacabkiisa uu kaa weynaado soo ceshali ku celinaysaa ilaa ay ka noqoto budo ay ka noqoto ah, raxaa la dhihi jiray shiidaa la dhihi jiray ilen waxaa weye bini aadamku alxaajatu umlukhtirac wey baahida qofka wax walba way gaadhsiinaysaa kadib baa dee teknolojiyadii waxaa la keenay khallaadooyin oo wax lagu shiido oo qalalab laga siraayo oo budadi agga ku tuuri oo agga ku tuuraysa buunshihii agga ku tuuraya mxuu ahaa wixii dhanba marka waxay gabadha ka sheegatay baalka shiidaha haysa wareejinayso gacanteeda inuu murxiyey oo ay dhibaato kala kulantay bay u sheegatay waxaan rabaa khaadim iyo qof guriga iga shaqeeya wa ata nabiya sala allah alay wasalam waxaa nabiga u yimid marka gabadha ay imaanayso oo ima qashay sabyon dad lasoo qafaashay dad gaaloo lasoo qafaashay oo la qaybsan rabo oo la khaadimsan rabo yay maqashay fanalaqad way tagtay guriga aabbaheed falam tajidu rasuulka calayh salam kamayna helin walaqiyad waxayse la kulantay caaishata xaaskii nabiga fa akhbaratha caaishay farriintii u sheegtay oo ku reebtay falama jaءa الnabiyu markuu nabigu yimid calayh الsalaam akhbaratu caaishatu waxay gaarsiisay bimajii'i faatima faatima imaashaheedii bay ilayha ayada caaisha ay u timid iyo dantay ula socotay bay nabiga u sheegtay fajaءa الnabiyu sal ly slam ilayna nabigaa noo yimid bayuu leeyahay cali markii warkii loo sheegayba wuxuu habeenimo la gaadhay waqad akhadnaa madaajicana annagoo meeshii saaxashada iyo jiifka annaga qaadanno gubashii gallay ayuu noo yimid fadahabnaa hadduu nabiga noo yimid dahabnaa waxaan damacnay oon istaagin naqum inaan kacno ayaan damacnay rasuulkii baa yimid waa la kala booday in nabiga loo istaagay calayh salaam faqaala nabiyu sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi calaa makaanikuma halkiina iska jooga gubashiina haka kicina faqacadda asagaaba fadhiistay baynamaa dhexdaanada xataa wajadtu waxaan dareemay buu leeya cali barda qadamihi gumadda nabiga iyo lugtiisa qaboweedii calaa sadii xabadkayga xabadkaan ka dareemaya lugta nabiga calah salam iyo qaboweeda iyo waxa ay ka soo kacay uma qaala wuxuu alaa ucallimukuma miyaan ina baraynin addoon baad raasanayseen wax guriga inaga shaqeeye khayran wax ka khayr badan mimaa sa'altumaa waxaad i weydiisateen oo khaadimu guriga idiga khidmeeya wax idiga khayr badan ma inii sheega adduunya akharaba haa weeyaan noo sheeg noo sheeg weliba cali faadimow u ishaara wuxuu yidhi haa dheh addoon baan rabnaawna kaaga dhegini haa dheh markaasi haa dheheen idaa akhadtumaa madaajicakuma meeshaad seexanayseen markaad timaadaan an tukabira baa inaga khayr badan inaad allahu akbar tihaahdaan arbaan waalaaiin soddon iyo afar jeer watusabixaah aad subxaana allah haysataan alaaan waalaaiin saddex iyo soddon jeer wataxmadaah aad ku xamdisaan alaaan waalaaiin saddex iyo soddon jeer fa huwa kaasaa khayrun lakuma inaga khayr badan min khaadimin khaadim ducadan ayada culimmada waxay leeyihiin waxay caafisaa oy daawaysaa shaqada qofka uu jirkiisa shaqada u qabtay iyo wixii xoog iyo muruqmaal iyo xanuun iyo dikaan ahaa oo dhan daawaysaa adkaartan ayadaa qof intaa markuu intuu yidhaha saaxdo isagoo feeraysan buu soo kacaya caafimaadsan meel haba yaraatee xanuunaysa uusan jirin waxaad ku dartaa ducana dikrigan isaga wuxuu xumbaarsan yahay ajir iyo hawaab alla la weyneeyey lagu xamdiyey oo la nasahay waxay laga heli kara oo khayr iyo wanaaga midla zabad ilbaxri ayaa qofka dembigiisa hadduu gaaro xataa loo dhaafaya marka aayarta dikrigaasna la imaada shaqadiinana wata caafimaadna waad helaysaan xooggiinna iyo dhaqdhaqaaqiinna iyo dhididkaasi caafimaad baa laga helaa gabadhu inay gurigeeda ka shaqaysato salaglayso xagga u orado xagga u orado kolla jikada gasho kolla weelasheeda ay dhaqato kolla dharkeeda ay dhaqato ninkeeda cunto u karsato dhidido caafimaadkeeda ku jira hurdadan lagu ordaayey iyo halii khidmeeyadan laleeyahay sariirta la saaran yahay sonkor iyo waxaa ka dhashay dhiikad iyo kolestarool iyo balaaya ka dhalatay tasbiix la'aanna way la socotaay cibaada la'aan marka arrimahaasi nabiga calayhi salaam wuxuu ahaa waxaa loo soo diray inuu dadka u caddeeyo bidaa'i wa dawaa cudurkii inuu tilmaamo daawadiisana sheego sala allahu alayh waaalih wasalam xaddaana abubakr bin abi shayba xaddaana wakiixa xaddaana cubaydulah bn mucaad xaddaana abi xa xaddaana ibnmuhana xaddaana ibn abi cadiyin kulluhum can shacbi bihada alislam wa fii xadiidi mucaad akhadtumaa madaajicakum markaad qaadataan min alleyli markaad saaxanaysaan dikrigan waa marka salaadaha gadaashooda lala imaano soddon iyo afar jeer allahu akbar soddon iyo saddex jeer subxaana allah alxamdulilah soddon iyo saddex jeer in lala imaado salaadahana waa lala imaada faradka gadaashooda jiifka markaad saaxanaysana adkaarunoom bay ka mid tahay وxadثna زهير بن xرب xdثna سفyان بن عuyaynةa عن cubayd اللh بن أbي يزيد عن مجاهد عن بن أbي ليلى عن علي بن أbي طالب xا وxadثna محمد بن عبد الله بن نمير عubayd بن يعيiشhin عن cabd الله بن نمyر qال xadثna cبدالملك عن cطاء بن أbي الرباح عن مجاهد بن جبر عن بن أbي ليلى cبدالرحمن weyaan عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو xadيث الحكم الحكم بن cتaybة xadiidka uu ibn abi leyle ka wariyey oo kale ayuu kana warinaya wy xakam waa saas macnaha waxaa marka mutaabaco weeyaan iyaduna oo ninka la yidhaahdo mujaahid ibnu jabrin ayaa mutaabicinaya riwaayadaa horeen soo maray riwaayadda waxaa iskugu imaanaya ibn abi leyla ayay iskugu yimaadeen binaxwi xadiidi alxakam can ibn abi leyla wazaada fi lxadiidi qaala caliyun wuxuu yidhi maa taraktuhu kama tegin adkaartan mundu samictu intaan maqlay laga soo bilaabay min anabiya ka maqlay calayh salaam weligay kama tegin qiila lahu markaasaa waxaa la yidhi walaa leylata sifiin xataa habeenkii sifiin kamaana tegin miya dayaal weyn oo cinda nahri furaad agteeda ka dhacay oo reer shaam iyo reer ciraaq ay isku baaba'een saxaabadiiyo taabiciintii oo dhacay buu ahaa oo fitanaha oo saxaabadu xag iyo xaggaba ijtihaad ay wateen laakiin kafar allahu ljamiic waxaa weeyaan qof walbaba ijtihaad buu watay musiib iyo muqdiba waxaa weeyaan ajir buu leeyahay waana laga gaabsadaa dagaalkaas habeenkaa dhacay ee iyo dilka iyo dhibaatada ay dhacday oo kuwa xagga ka dhintayna wuu ka walbaharsan yahay cali kuwa xaggiisa ka dhintayna wuu ka walbaharsan yahay oo kaa dhimay oo kugu dhimay wey marka habeenkaa xataa murug aad la seexan laheed xataa habeenkaas ma ma la imaatay qaala wuxuu walaa laylata sifiin xataa habeenkaa kama tegin wafii xadiidi cadaa can mujaahid can abi leyla qaala qultu lahu walaa laylata sifiin qaala walaa laylatxadaana umayata bn mislam marka waxaa la rabaa almudaawama walmuwaadaba cala daacaat khayru acmaali ma daawan bihi saaxibu yanqal camalka la daa'imaa ugu khayr badan waxa camala shayga aad samaystoo wardiga kuwa isku day inaadan ka tegin oo isku laazimiso oo aadan saaxanba karin marka dambe inaad la imaata mooye hurdaba kugu soo dhacaynin halkaasay gaaraysaa marka hore waxaa weeyaan kulfa kadibna tantaqilu ilaa ulfa ayay isku bedelaysaa naftaadiibaa u dumaysa xadaana umaya bn bistan alcayshiy qal xadaana yaziid yani ibnu zureyc xadaana ruxw ibnu qaasim can suhayl can abiihi can abi hurayra ana faatimata aatat inabiya sala allah alay salam tas'aluhu khaadiman bay weydiisanaysay washakat ilcamala shaqadii gurigay ka sheegatay faqaala wuxuu yidhi maa alfaytiihi kama helaysid cindana agtaanada maa alfaytiihi cindana ay maa tajidiinihi cindana maa turiidiin waxaad doonaysa kama helaysid ma haysanno maba haynaba qaala wuxuu markaasu wuxuu yidhi alaa adullaki makuu sheegaase maku tusaa calaa maa huwa khayrun laki wax kaaga khayr min makhaadim tusabbixiina alaaan waalaaiin wataxmidiina alaaan waalaaiin watukabiriina arbacan waalaaiin waa boqol markaas boqol bay isku noqonayaan xiina taakhudiina marjaciki markaad saaxanayso intaa la imow xanuunkii iyo daalkii waa kaa bixi adigoo qalbigaada dumaanina iyo xasilloone galayna waad saaxanaysaa dembi وxadثnي أحمد بن سعيid الdاrمي xadثna xبان بن هiلال xadثna وhيب بن khالد qال xadثna سhayل بن أbي sالم بhada الاسناad baabu استحباab الducاء cinda siyaaxi dig digaaga markuu dhawaaqay ee qaylyahay ad maqlaysaan wax baa la tusaayaaye ducaysta oo ilahay fadligiisa weydiista wey xadثna qتayba بن سعيid xadثna leyt can jacفر بن ربيcةa can الأcrج can أbي هurayra أن النبي slى الله عليه وسلم qاal إida samictum markaad maqashaan siyaaxa diikati diika digaaga midka mxua dakarka kaas way midka dhawaaqee fasalu allaha waxaad ilaahay weydiisataa min fadlihi fadligiisa maxaa yeelay fa inahaa diikadu ra'ad waxay aragtaa malakan marag bay aragtaa marag baan kaa ag fogayno agtaada jooga ducadaa ducaysan marka maxay keeni inuu maraggana aamiin dhaho aamiintaada ti maragga haddii iswaafaqdana waxaad rabdisa warwsiina fadliga ilahay waa lagu aqbalaya sidaa weysaasi waxa iskuu xidhay waidaa samictum nahiiqa alximaaq dameer qaaqdiis haddaad maqashaan dameer qaydihaya ina ankara alaswaaj lasawu lasawtulxamiir way cod xun buu leh qayle oo qaaqahe fatacawadu billaah alla ka maangala min ashaydaani shaydaan ka maangala fa inahaa ximaaradu ama ximaarku ra'ad waxay aragtaa shaydaana shaydaane bal labadan xayawaanka fiiri sida loo kala fadilay ku malaa'igtu baarkayaan oo agtiisa lagu ducaysani midna waa lacuudu bilaysan marka la maqlo shaydaan baxrada ka dhow baabu ducaailkarb kurba hadday dhacdo waxa lagu ducaysto duca lagu magacaabay allahuma waxaa iga leexina kuma jirto ducana waa lagu magacaabay iftitaax baa la yidhaahdaa markaad ayaga la imaato iftitaaxu ducaa ducada waxa lagu furfurta ducadii ay ka mid tahay taas waa duca waa lagu magacaabay laba xadiidkii isagana sunanka soo saaray oo qofka qofka hadduu ka tago buu yidhi xadiidulqudsi weeyaan hadduu ka tago ducadayda aniga dikrigayga daraaddii uu oga tago ducadii waxaan siinayaa afdala mima ucdi saa'iliin kuwa wax weydiista waxaan siinaya ka badan waa la ducaysanaya gacmaha la taaga adna juskaada qur'anka rabta inaad akhrisato waxaad qur-aanka aad akhrinayso kuwa ducaysan waxaa la siinin baa lagu siinaya xadana mxamed muana wbashar an ubaydlah bn saciid walafd bn saciid qaluu xadana mucaad bn hisham xadana abi can qataada can abi caaliya abi caaliyat riyaaxi wasmahu rufeec ibn mihiraan rufeec can ibni cabaas cabdullahi bn cabaas ana nabiy allahi sala allah alay slam kaana yaquulu cinda alkarb kurba markay dhacdo ama kurbada agteeda wuxuu dhihi jiray laa ilaha ila allahu alcadiim alxali laa ilaha ila allahu rabu alcarshi alcadiim laa ilaha ila allahu rabu asamaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim tanuu nabiga alai slam dhihi jir kurmadaa lagu faydaa ducooyinkan iyo adkaartan xadaanaa abu bakr bin abi shayba qaal xadaana wakiic can hishaam bihada isnad xadiid mucaad bin hishaam atam waxadaana cabdu bn xumaydin akhbarana moxamed bn bishr alcabdiy alcabdiyu xadaana saciid ibn abi caruub can qataada ana balcaariyat alriyaaxi bikasri ra rufaaci ibnu mihraam xadaahum can ibn cabaas cabdullahi bn cabaas radia allahu canhuma ibn camri rasuuli ilah ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam kaana yadcuu bihina kuwanu ku ducaysan jira wayaquulu wuxuuna dhihi jiray cinda alkarbi markuu korba ay jirto laa ilaaha ila allah alcadiimu alxaliim laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiim laa ilaaha ila allahu rabu samaawaati wa rabu lardi wa rabu alcarshi alkariim ayuu ku ducaysan marka laa ilaha ila allah kalimatu tawxiid qiimaheeda iyo qadarkeeda fiiri meel walba way ku jirtaa wadakara bimili xadiidi mucaad bin hishaam can abiy can qataada kayr anhu qaal rabu samaawaati walard وxadثnي محamed بن xاatim xadثna bahs بن أسد xadثna xmاad بن سلمة بن dinar qال أخbarna يوسف بن cabdاللh بن xاrث عن أbي الcاaryة الرyاxي عن iبن cabاsi أن النبya slى الله عليه وسلم kaana إida xaزبhu أmru xaزبhu ee طarأa عalayhi أmrun arrin murug leh markay nabiga ku soo darido oo ay u soo yeedho kurba iyo wax qaala wuxuu dhihi jiray ducadan laa ilaha ilا الlah ka bilaab fadakra bmثل xadيiث mucaad can abihi وزaada macahuna wuxuu ku daray laa ilaha ilا الlah رab الcarشhi الكariim carshiga kariimkaa rabbigii lahaa allahaasaa waaxida oo waxdaaniyada keligiis leh oo wax shirkiga iyo shariiga aan lahayn baabu fadli subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi wabixamdihi labadaa erayga kooban yaryarkaa bal waxaa fadli iyo wanaag ku jira fiiri xadadana zuhayr bnu xarb xadadana xabaan bnu hilaal qaal xadadana wahayb bnu khaalid qaal xadadana saciid aljulayri can abi cabdillahi aljaziri can ibni saamit cubaadat bnu saamitin can abi dar alkhifaari juda bnu junaada radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah alay wasalam suila waxaa la weydiiyey ayu lkalaami afdal wax lagu hadlo oo lagu wardiyo oo ilahay loogu dhowaado maxaa ugu fadli badan qaala nabigu wuxuu yidhi mastafa allahu limalaa'ikati wuxuu ilaahay malaa'igtiisa u doortay ow licibaadihi addoomihiisa wanaagsan subxaana allahi wa bixamdihi ah, yusabixuuna alleyla wanahaar ilaahay malaa'igta wuxuu u doortay tasbiix iyo xamdi soomaaha taasaa u fiican adigana inaad badiso subxaana allahi ilaahay baa nasahan daliil iyo nusqaan iyo ceeb dhammaanteed ilahay way ka dheer tahay wabixamdihi waana xamdisay waa mahadsan yahay multabisiina bixamdihi ammaan iyo hanaa ayuu ilaahay leeyahay xadana abubakr bn abi shayb xadana yaxya bn abi bakr can shucba can aljurayni saciid can abi cabdiraxmaan aljisri min canaza reer canazuu ahaaye waa qabiil reer carbeeda canazahu can cabdilaahi buu ka wariyey ibnu saamitin cabdulaahi buu ahaa can abi dar ilkifaari qaala rasuulu lahi sala allah alay waslam alaa uhbiruk miyaana kuu sheegayn biaxabi ilkalaam ila allah hadal ilahay wuxuu ugu jecel yahay qultu ya rasuul ahbirnii biaxabi ilkalaam ila allah saxaabadu wax allaala waxa wanaaga ayay mar walba raadin jireen su'aal bay baynabay u weydiin jireen haddiiba loo sheegay ka su-aal la aan faqaala wuxuu yidhi nabigu ina axaba alkalaami ila allah subxaana allahi wabixamdihi hadal lagu hadla ilaahay wuxuu ugu jecel yahay subxaana allahi wabixamdihi bixamdihi in la yidhahdo baabu fadli ducaa'i lilmuslimiin muslimiinta in loo duceeyo bidahri lghaybi maqnaashaha isagoo kaa maqan inaad u ducayso tafiican taas weeyaan tan la ajiibiya la aqbali waa midda midaan riyaa iyo subcad lahayn middaa weeyaan midda qalbiga ka soo galay tusaysa maxabo qofkaad u qabta middaa weeyaan ducada walaalkaas oo kaa maqan u ducaynaysa can dahri ilqayb mustajaaba waa la ajiibaa adiguna magsab weyn baad kasbanaysaa meel cidlaa ma taagnin markaad walaalka u ducaynayso kukaa khayr badan baa aamiin leh walaalka bimili ku leh malaa'igtaa kuu ducaynaysa xadaana axmed bn cumar bn xabs اwakiici qala xadaana maxamed bn fudayl bn qazawaan xadaana abi can طalxa bn cubaydillahi bn kariisin can umi darda umudarda suqra ataabiciya wey wasmaha juhaymah hujayma midda kalena waxay khayra sooma ahayn khayra oo saxaabiyada fii saxiixayn waxba kuma laha laakiin umudardahan hujaymadaa tarwi can zawjiha abudarda bay ka warisaa can abi darda cuwaymir alcijlaani radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam nabigu wuxuu yidhi maa min cabdin muslim addoon muslim ma jiro yadcuu ducaynaya liakhiih walaalkii u ducaynaya shuf laanka yadcuu ducaau lahu baa la dhahaa ducaau calayhi yaa lama fadhinin oo ninkaa saa isku ergaftaanba habaana kula habsanin oo ha habaanine ducaaw lahowda hala badiyo yadcuu liakhiihi walaalkiis qof u duceeya bidahri lghaybi asagoo ka maqan ilaa hadday dhacdo qaala almalaku malaggiibaa wuxuu leeyahay walaka adigana waxaad leedahay ha ku siiyo bimilin intaad ugu ducayso oo kale marka markastoo adiga in ducayso ama iska yare ama badso ama badso ama yare ah, adiga waxay ku taalla intaad u ducayso oo kale malag baana aamiin kula hayo ilahay kuu baryi malaa'igtuna haddee waa makhluuqaasi ilaahay adeeca een haba yaraata ku caasinin amarka alla ku socda ducadooda la ajiibi wey xadana isxaaq bn ibraahim alxandari ibn raaway akhbarana nadr bn shumayl qaala xadana muusa bn sarwan almucallim qaala xadaana dalxa bn cubaydlahi bn kariisin qaala xadaatni umu darda baa ii warantay asuqra taabiciyadii wey qaalat waxay ta sayidii sayidkaygii baa ii warramay zawjkeedii kuwadaa abu darda annahu samica wuxuu maqlay rasuul اllahi salى اllah alيه wasalam oo yaquulu leh man dacaa liakhiihi ninkii walaalkii u duceeya ukhuwadii iimaanigeed islaamnimadeed wey haddaad nasabna wadaagtaan iimaanna wadaagtaanna iyaduna waa sax laakiin ukhuwada hadda laga hadlaayo ee laisku jeclaado ee laiskugu duceeyo ee walaha uu ka dhasho waa ukhuwadii islaamka ee diinteed wey man dacaa liakhiihi bidahri اlghayb haybka iyo maqnaashaha dusheed isagoo ka maqan baa loo wadaa qaala almalaku lmuwakalu bihi malag shaqadaaba loo wakaashay oo shaqadiisuba ay tahay uun qof ducaynayo inuu uun garab istaago ayaa wuxuu leeyahay aamiin walaka bimilin saasuu leeyahay waa malag muwakala malaa'igta ila waxaa weeyaan muwa bashaquuleeh wamaa mina ila lahu maqaamu macluum qala xadadana isxaaq bin ibraahim akhbarana ciisa bn yuunus xadadana cabdilmalik bin abi sulaymaan can abi zubayr moxamed bn muslim can safwaan wa huwa ibn cabdillahi bn safwaan wa kaana taxtahu darda adardaa ayaa ahaan jirtay dardada waa abudarda iyo umudarda iyo gabadha loogu kunyeeday gabadhaas ay dhaleen ee kunyada ayadaa loogu magac bixiyey yaa waxaa qabi jiray ninkaa la yidhaha safwaan bin cabdillaahi binu safwaan qaala wuxuu yidhi qadimtu shaam shaam baan galay waddankaasi shaam la yidhaahdo oo hal gobol iska aha haddana duweylaad noqday ay ka mid tahay suuriya lubnaan iyo urdun iyo falastiin almuctalla dhulkaasoo dhan fa ataytu abadarda baan waa u imaaday fii manzilihi gurigiisa ayaana ugu imaaday falam ajidhu gurigii kama helin abudarda wawajadtu umma darda xaaskiisa umudarda aheed ayaan ka helay reerkii oo joogta faqaalat waxay tihi aturiidiina alxaja alcaam sanadka xaj maa doonaysaa faqultu nacam haa qaalat fadcu llaha lanaa bikhayr ilaahay khayr nooga soo bari noo soo ducee maxaa yeeley meel barakaysan baa u socotaa camal wanaagsanna waad mubaarasayn doontaa waad ku jiri doontaa meelo qaaroo ducada lagu ajiibabaad tegi doontahay faina yowma carafa iyo zaman iyo makaanba meelo ducada lagu ajiibo faina nabiya sala allah aleh wasalam kaana yaquul wuxuu yidhi dacwat lmari lmuslim qofka muslimka ducadiisa liakhiihi walaalkii u duceeyey bidahri alqayb asagoo ka maqan mustajaaba waa madmuun waay waa la ajiibaya cinda ra'sihi madaxiisa waxaa taagan malakun muwakal malad loo wakaashay oo arrimahaba loo dhiiba loo igmaday ayaa madaxiisa taagan kulamaa dacaa liakhiihi mar kastoo walaalkii uu duceeyo bikhayr ugu duceeyo qaala almalaku almuwakal wuxuu leeyahay bihi asagaa wuxuu ku leeyahay loo wakaashay aamiin walaka bimili ilaahayow ka ajiib adigana intaasoo kale ku sii fakharajtu ila suuq wuxuu leeyahay ninkii safwaan ahaa u baxay falaqiitu abaadardihi gurigaan ka waayay suuqan ka dhex helay faqaala lii mila dalika yarwihi can nabi sal slam tii ay umu darda xadiidka ii sheegtay oo kale ayuu ii sheegay muxuuse faa'iideeyey yarwiihi can nabiy marfuuc ila nabiy warku waa war nabi war reer darda umu darda iyo abu darda ay mawquuf ku ama ah ahee waa war marfuuc ila nabiy sala allah aleh wasalam waxadana abubakr bn abi shayba xadana yaziid bn haaruun can cabdilmalik bn abi sulayman bihada isnaad mila wa qaala can safwan bn cabdillahi bn safwan baabu istixbaabi xamd illaahi yar baa ka hahay baab kitaabkii waxyar istixbaabi xamdilaahi tacala bacda alakli washurb haddii la cunoo la cabo alxamdu lilaahi ha ka tegin xaddaana abubakr bin abi shayba waibnu numayr walafdu libni numayr qaala xaddaana abu usama wmaxamed bn bishr can zakariya bn abi zaa'ida can saciid bn abi burda can anas bni malikin qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi ina allaha la yardaa ilaahay wuxuu ka raadi noqon can ilcabdi addoonka an yaakula intuu cuno alaklata wax afgelisoo markaa la cuno fayaxmadahu uu ku xamdiyo calayha cuniddii uu cunay uu alxamdulilah yidhaahdo raadinimo ilaahay buu ku helayaa cuntada yaa ku siiya asaga alxamdulilah haddaad tirin maxaad heshay wuubu kaa raadi noqdayba <clears throat> aw yashraba addoonku wuu cabaa hadduu cabbo asharba oo fayaxmadahu calayha ilahay uu ku xamdiyana asagana ilahay baa ka raadi noqonaya alxamdu lilaahi aladii acamanii haada alxamdu lilahi aladii acamanii haada wasaqaani ya min hayri xawli minii walaa quwa taas xadiidkii fi suna waxa ku soo haran qufira lahu damba dembigiisa waa loo dhaafayaaba dembigiisa loo dhaafayaa ayib min hayri xawli minii walaa quwa hadaad tirahdo marka cuntadii cabiddii intii lagu siyaadiyey dembi dhaafna lagugu daray waxaad ku helaysaa nicmadaasi muncimkii kuu nicmeeyey shukri iyo mahad celin u soo celi ilahay waa kaa raadli noqonayaa haska noqonin jasaar intuu ilahay nicmadiisa iska cuna iska dhaqaaqa ha noqonin waxadaanii zuhayr bn xarb xadana isxaaq bn yuusuf alazraq xadana zakariya bn hadris baabu bayaan anahu yustajaab yustajaabu lidaaci maa lam yacjal qofka alla baryaayo waa laga ajiibi hadduuna degdegin oo fayaquula una dhihin dacawtu waan barya oon baryay oo falam yustajab lii lima ajiibin ah, ducada mar walbaba meella'aan ma dhacdo in lagu soo dedejiyo way dhacdaa in mar aad oga baahi badan tahay lagu siiyo in waxaad weydiisanaysa wax ka weyn ba ilaahay kuugu bedelo in shar ka weynoo soo socdo kaaga xijaabo maalinaad u baahan tahay aakhara inuu gacanta kaa geliyo waa cibaado ila ducadiiy intaasba way dhacdaa meella'aan ducada ma dhacdee ha degdegin xadadana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malik can ibni shihaab can abi cubaydin mawla ibni ashab can abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaal yustajaabu liaxadikum waa la ajiibi maa lam yacjal hadduuna degdegin fayaquulu una dhihin qad dacuutu waan bariyay in badan falaa oo falam lima ajiibi yustajab lii lima ajiibin markaa ayada waa kuu dhammaatay qunuud baa qofka galay iyo yaasi iyo quusad baa galay waa ka fogaaday rabbi xadaana cabdilmalik bn shucayb bn laytin qaal xadaana abi can jaddi xadaana cuqayl bn khaalidin can ibni shihaab zuhri annahu qaal xadaanii abu cubayd mawlaha cabdiraxmaan bin cawfin wa kaana min alqura wuxuu ka mid ahaan jiray ninka le abu cubayd ee mawlaha ah quraada ayuu ka mid ahaan jiray ahlu qur'aanka ah wa ahlulfiqina waa ka mid ahaan jiray fiqi iyo fahamkii shareecadana waa u dheeraed qaala samictu abaa hurayrata yaquul qaala rasuulu llahi sala allah alيh ali wasalam yustajaabu liaxadikum axadkiin waa la ajiiba maa lam yacjal hadduu la degdegino fayaquuluuna dhihin qad dacawtu rabbii in badan baan baryayoo falam yastajib lii ima ajiibin warigaa kugu yidhi laguma ajiibin ilaahay baa kaa yaqaana maslaxadaada iyo dantaada alaa yaclamu man khalaqa huwa ladiifu lkhabiir ilahay ku abuuray waxad waa kaa ogyahay maslaxadaadana saa kaa yaqaana meel kalay kuu jirtaaye ilaahay marka horeba udculah waantum muuqinun biljaana adoo yaqiinsan inuu ka aqbali doono niyadda hagaajisa wey xadaana abu daahir abarana ibn wahbin abarani mucaawiya whu ibnu saalixin rabiica bn yaziid can abi idriis alkhawlaani caa'idullah can abi hurayrata dawsi can nabiyi sala allahu aleh wasalam nahu nabigu qaala wuxuu yidhi laa yazaalu yustajaabu lilcabdi addoonka kama zuulayo in laga ajiibaayo maa lam yadcu biimin intuuna ku ducaysanin imi wax dembi oo macsiye oo xaaraana ilahay qofka duwaysta kama yeelayo aw qadiicati raxim qaraabagoyn qaraabadiisa uu habaaraya ama inuu gooyuu raba ama waddaduu ku goyn lahaa uu ilahay weydiisanoo isaal leeyahay intaas laga aqbali maayo laakiin inta kale waa laga aqbali maa lam yastacjil ku darso hadduunan degdegin qiila yaa rasuula la mal istijjaal degdegun muxuu yahay qaala yaquulu wuxuu dhihi qad dacawtu waqad dacawtu baryay oo baryay oo baryay oo falammaa rama arkin yastajiibu lii ilaahu ajiibaayo markaasuu fayastaxsir qofkii asaga ahaa yastaxsir waa shallaayaya waa yanqaic weeye wuxuu ka go'ayaa cinda dalika ducadii buu ka go'ayaa wayadacu ducaa duadii buu ka tagayaa ah, ducadii buu ka tegayaa intuu quusasho ay ku dhacdo oo istixsaar ku dhaco ayuu ducadii iyo allabarigii faraha ka qaado dhib kaba haddaan laga ajiibaynin maxaad ka ducaysani qofka noocaas oo kale ana oo qof nasiib darra ku dhacday udcuunii astajiib lakum ilaahay baaba yidhi ballantii ilahay qaadana waa oofinaya subxaanahu wa tacaala laa yukhlifu allahu miicaad wallah aclam wbilah towfiq sala allah wslama cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin